رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وبلغ الأنصار مخرج رسول الله من مكة وقصده المدينة وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار waxaynu ku soo jiray qisadii dheerayd ee ku saabsanayd nabiga hijradiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuuna sheekhu yidhi wabalaga alansaara ansaar waxaa soo gaadhay makhraju rasuuli illaah rasuulka ilaahay soo bixiddiisuu maka ka soo baxay min makkata ayaa soo gaadhay oo warkaasi durbo waa tabay waa gudbay waxaa ka mid a mucjizaadka ku jira qisadaani nabigu sal alay slam socdaalkiisii uu maka ka baxay ee madiine u carab oo dhan waa gaadhay carabtii saxaarada kala deganayd ee kala maqnayd ee kala fogayd nabigu inuu ka dhaqaaqay mako oo uu galay khaaru xira kadibna uu ka gudbay oo madiina u safray nabigu socodkiisa meel kastaba waa gaadhay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala baahiyey waxaana la tusay inaysan quraysh tabar badan lahayno nabi maxamed sal ly slam asagoo wax ciidan uusan la soconay keligii intuu maka ka baxay inuu madiina nabad ku tegey iyagoo weliba xoolo badan iyo maalba meesha ku baxshay iyo waqastuhu nabigu inuu u qasday baa gaadha almadiina warkaa waa heleen wa kaanuu ansaari waxay ahaayeen yakhrujuuna kuwii baxa kulla yowmin maalin kasta ila alxarati shiilay u soo bixi jireen xara waa buuraha yar ee dhagaxa madowle ama ardada dhulka dhagaxa madow lagu gaaray weeye ee marka xaradu taasaa layaha innagu soomaali ahaan shiilaynu dhahnaa yantadiruunaha isagoo iyagoo koranaya awala nahaari maalinka niiskiisa hore niiska horeay soo baxahayeen markaasay madiina duleedkeeda rag iyo dumar bay imanayeen faida ishtadda xaru shamsi qoraxda kulaylkeedu markuu daraado rajacuu waa laabanayeen calaa caadatihim sida dhaqanka u ahayd ilaa manaasilihim guryahoodii bay ku laabanayeen falamaa kaana yowmu اlاثniin maalinkii isniintan marka la gaadhay haani cashara rabiic اlأwal labiyo tobankii bishii mawlid rabiic اlأwal bisha loo yaqaan calaa ra'si ثalaaثa cashara sanata min الnubuwa saddex-iyo toban sano markay gabagabowday oo nabigu nabi ahaa iyo rasuulba ayaa markaa nabigu wuxuu soo gaadhay madiine soo gaadhay bacdu ahlicilmi waxay qabaan in kowdii bisha rabiic اlأwal uu nabigu madiine soo gaadhay meesha hadda sheekhu inoo qoray labiyo tobankii bishii rabiic اlأwal bacdu ahlicilmi waxay leeyihin maye labadii bishii rabic اlأwal lileylatayni khallata min rabiic اlأwal culammada qaarkoodna waxay leeyihin maye saddex iyo tobankii bisha aduu khilaafku waa saddex iyo tobankii bisha labiyo tobankii bisha kowdii bisha labadii bisha afartaa qowl baa ku jira adugu qowlkan labayo tobanka ah iyo qowlka labada eh, eh, habeenkii labaad ah labadaa qowl baa xoog badan oo loo badan yahay muslimiinta ee culummada taariikhda iyo siirada kharajuu waa soo baxeen muslimiintu calaa caadatihim sidii dhaqan u ahayd falamaa xamiya markuu kululaaday xaru shams qoraxdii kuleelkeeda markuu darrado dee barqin la gaadho kulul duhurkuna soo dhowaaday rajacuu waa laabteenoo marka nabigu waa waayay maalinkii labiyo tobnaad wa sacida rajulun nin baa koray meel yahuudi ka mida oo markaa geed ka guranhaya midho sidai bacdu riwaaya ay tilmaameen nimanna waxay sheegeen inuusan iskiiba u fuulay oo min allaahiba ka fuulay wa sacida rajulu min alyahuudi calaa uطumin ayuu fuulo min uطumku asalkiisu waa albinaa almurtafic aw alxisn almurtafic dirgadaha iyo guryaha gaagaaban ee korkooda la seexdo ama korkooda alaabta la dhigto ee la fuulo ayaa uطumka la yidhahdaa oo min aataami almadiinati kamida madiino guryaheeda gaagaabna ama xusuunteeda ka mida ayuu markaa koray <clears throat> libacdi sha'nihi ay libacdi xaajatihi danihiisa qaybo ka mida ayuu u koray danoo isagu ka lahaa fa ra'aa wuxuu arkay rasuul allah rasuulka ilaahay u arkay wa asxaabahu iyo saaxiibada la socdayo mubayidiina soo dharcad soo dharcad dharka cadna wuxuu ka yimid markuu nabigu dhexda soo marhayo ayaa waxaa ka hortegey safar iyo kaafilo ka timid shaam oo maka u socotay oo badeeco iyo dharba siday oo uu ku jiray طalxata bnu cubaydilah uu ku jiray riwaayana waxay tilmaamaya abu طalxata alansaari baa ku jiray iyo zubayr markaad arkan ma zubayr baa nabiga siiyey abubakar oo markaa taajir ah oo shaam ka yimid alaabna waday oo maka u socday mise abu طalxaa siiyey si kastaba noqotee dhar qurquruxsuna macawsi iyo go-yo iskugu jira oo cadcad ayuu nabigayaa loo sheegay nabigu inuu soo baxay isagoo madiine dhaafay oo madiine ka tegey oo maka ku sii socda dhexdaa lagu kulmay markaasuu arad bixiyey cabdullahi bnu urayqiid oo ninkii daliilkahaa ah, caamir bnu fuhayra abubakar nebi maxamed afartoodiba si fiican buu arad baxshay intan badeecadan gudbinhayaay oo marka ammaanaadka iyo waxyaabay lagu lahaa baan kala qaybinayaay bal idinku idinkoo dhar cadoo labisanoo wafdi ah oo quruxsan madiina sii gala buui marka dharka cad halkaasu ka yimid ilaahay khayru la maagay buu ahaa yazuulu ayagoo mxuu aha la eh, teghayo bihim ayaga asaraabu dhalanteedki ruux hadde markuu dhul bannaan socdo dhar cadna uu qabo meel aan sheedda ahaynoo dhoweyn buu ka muuqanhaya markaasaa waxaad u arkaysaa inuu dhaqdhaqaaqahay oo dhaan dabagaallo waa taqaanaan saraabka eh, dhaan dabagaale iyo dhalanteed iyo eh, mxuu aha werwer dadnaba saasay dhaamaan filhayaas mise werwer buu ahaa adog way fara badan tahay bahalkaasaad yaa yaa yaa dhadhaqaajinaya ruuxu soo socday inuu dhaqdhaqaaqayo saa leeyaad moodeysa biyo biya isaga dhanba gelhay marka meel fog baa laga arkay fasaraka waa dhawaaqay yahuudigii biaclىa sawti dhawaqiisi kii u sarreeyey buu ka dhawaaqay wuxuuna yaa banii kaylata reer bani kaylow waa nisba nisbat اlansaari ilaa jaddatihim ayaydoodii weyneyd weeye ayb marka kayla binti kaahil baa ibni cudrata waa duqi xaari ahaa xaaria islaanta dhashay wey ila ree aws ibni xaaria iyo ree khasraj ibni xaaria ay ahaayeen marka waa ayeyda ay iskugu tagaan ree aws ree khasraj wey haadaa saaxibukum qad jaa saaxiibkii aad maalmaha dhan usoo baxaysee eed banaanku u imanayseen waa yimid bal waa kana haadaa jaddukum ay xadukum nasiibkiina dheeftiinna ayaankiina waaka aladii nasiibkaasoo tantadiruunahu aad koranayseen ilansaar dhowr maalmood intay soo baxaan bay markay nabiga waayaan noqonayay leanna waxay oga baqahayen yuhuud qadrigeeda iyo khiyaanadayda oga baqahaya inay nabiga warjeefaan ay ka hortagaan balaayada fabaadara alansaaru ansaar baa u degdegtay ila silaaxi hubkii bay u degdegeen liyatalaqaw say uga hortagaan rasuula اllah sal slam hubkii bay boobeen riwaayo kale cinda axmedin fii musnadi bisanadin laa ba'sa biha markuu nabigu soo dhowaaday ayuu nin reemiya ah oo markaasi socotaaba intuu la kulmay buu yihi farriin iga gaadhsii ree aws iyo ree khasraj iyo weliba qoyskii ree baynajaare ay ka dhalatay leyla binti camr oo cabdilmualib hooyadii ahayd inaan halkaas meel gol abay ku dhuunteen nabi maxamed iyo saxaabadii la socotay aan loo warjeefin ama ilaala ka hormartay oo qureysheed aysan dhexda oga bixin nabigu waa ku dadaalaya takatumka ee xaala xarbiyu ku jira ayib waa inaga soo mar markuu nabigu soo socday abubakar wuxuu ku dadka ha ii sheegi oo dadka iga mashquuli haddii lagu weydiiyena meel kale u saar abubakar asagu oday nin caanu ahaa nabigu ka yaraa laba sana iyo barbunaba ka yaraa laakiin durbadaada ku degdegtay abubakar wa laga yaba inu kontan iyo kow yahay ama konton jir yahay meesha nabigu markaa konton iyo saddex sano uu marayo marka laga hor yimaado abubakarow xaggeed u socotaa dan baan le oo xoole iga dhuma iyo hawl baan raadinaya ama ganacsi iyo deymaan madiina ka doonanhaya aan dad ku leeyahay ninkana muxuu ahaa waa haadi hadiina sabiil waa naga soo mar waa nin dal aqoon aho wadada itusahaya dadku waxay u qaateen wadadii saxda ahayd ee adduunka ayd ee xisiga ahayd nabiguna wuxuu u abubakr wuxuu u khayrka iyo wanaagu itusa waa rasuulka ilaah hadda marka nabigu waa ka dhuntay markii uu ogaaday inay ansaar soo baxeen oy bannaanka u soo baxeen iyagoo hubaysan ayuu nabigu soo baxay riwaayada sidaa tilmaamaysa markaa kadib buu arkahayaa ninka yahuudiga ah oo raggii khaaska ee nabiga usoo baxay awogii ahaa ee awowgii ah, dhalay cabdilmualib iyo niman ansaareedoo khaaska markay nabiga la kulmeen oo ilaa boqol lagu qiyaasay oo ay soo dhawaadeen bu arkay riwaayadtaasi tilmaamaysa riwaayana ma aha keligoodoo soo socda buu arkay kadib baa ciidanku ku butaaco ku baxay si kastaba noqotay liyatalaqow rasuula wa sumicat waxaa la maqlay alrajatu hugun baa la maqlay qayle iyo hugun baa la maqlay iyo watakbiiru takbiirsi allahu akbaraysi fii bani camr bni cawf bani camr bni cawf waa qoysku u sokeeyey xagga nabiga uu ka yimid usoo jiray madiina xaggeeda usoo jiray waana ree aws bay ayagu ahaayeen ree aws bay ahaayeen wa kabbara almuslimuuna muslimiintii baa takbiirsaday faraxan farxay ku farxayaan biquduumi nabiga soo geliddiisa caadada muslimiintu saasay ahayd marka waxay ku farxaan ama la yaabaan ama ay u bogaan ay arkaan ilaahay dikrigiisa qaban jiray takbiir taxmiid tasbiix meesha inagu aanu sacabayni waa taqaanaane eh, hadda baryahan dambe rag waaweyn oo aad arkayso cumadaqabo sacabaynhayo oo ama sidii ingiriiskii miisaska garaacahayo oo ama lugaha dhulka la dhacay aad arkayso wixii sacaba dumar baa iska leh hadday dhaafto gaalaa iska leh iyo mushrikiin iyo majuus iyo nasaari yuhuud baa iska leh ruuxa muslimkaa wuxuu ku farxa hadduu arko waa taxmiid alxamdu lilah takbiir subxaana allah allahu akbar towxiidsi baa la rabaa baraq baraq iyo sacabayn iyo waxaa looma baahno ayib <clears throat> waynu soo marnay markuu cumar islaamay in muslimiinto dhan ba ay takbiirsadeen fii shawaarici maka wa islaamu xamza saasay dhaqanku ahaa wa samicad waxaa la maqlay alrajatu hugun baa la maqlay waa markay dadku isla bulaamaan isla kacaan shanqadha xooga badana baxaysa rajada la iyo watakbiiru fii bani camrin cawfin wa kabara almuslimuuna muslimiintii baa takbiirsaday faraxan ayagoo ku farxaya biquduumi nabiga soo gelidsa wa kharajuu waa baxeen muslimiinta ansaareed liliqaa'ihi nabiga la kulankiisay u baxeen fatalaqawhu nabigaay ka hortageen tageen waxayahu waana salaameen bitaxiyati nubuwa assalaamu calayka ya rasuul allah assalaamu calayka ya nabiy allah faaxdaquu bihi nabiga isku wareejiyeen ixdaaqu waa aliطbaaq waa in laisku wareejiyo lasku geedaamo saan logu soo dusan nabiga ama dhib lagu geysanin bay durba isku wareejiyeen niman tababaran wey muiifiina xawlahu ayagoo agaarkiisa ku wareegahaya intay isku wareejiyeen ba haddana intii timaadaba waa ku wareegeysa nabiga inay arkaan bay rabaan badankoodna nabig yaqaanaan rag yaroo boqolkiiba hal andhanin baa nabiga arkay markaa ma kala soocahayaan abubakar iyo nabiga kuu nabiga yahay ma garanhayaan ayb laakiin waxaa horta intaanu ku jiraay yaan loo dhicin wاsakiinatu xasilooniduna takshaahu nabiga ay dabooleyso ayaguna waa isku wareejiyeen naxariis ilahay baana ku degeysay xasilooni iyo deganaansho nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wاlwaxyu yanzilu calayh waxyuna waa deghaya faina اllaha huwa mowlahu wajibriilu wasaalixu اlmuminiin wاlmalaaikaةu bacda dalika dahiir aayadda markaas istidlaal buu sheekh u kaansada mooye aayadda ili soo xilligaa ma soo degin faina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa asaga mowlaahu ay naasiruhu wa muciinuhu culammadu kulligood saasuu ku fasiray mowlahu muxibhu ma ah in badan hawsha wayna ila tahay faina allah huwa mowlahu ay naasiruhu wa muciinuhu ilaahay baa u kaalmayn oo u gargaaray suubanaha iyo wa jibriiluhu ayda waliyuhu jibriilna waa gacalkii rasuulka wa saalixu lmuminiin muminiinta intooda suubanna waa gacalkiis gacalkooda w abubakr way culmaa ku fasiray laakiin akhyaarta muslimiinta o dhan baa loo jeedaa wاlmalaaikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa kadib dahiirun ay dihrun waa gargaar iyo gurmad wey malaaigtuna intaa kadib idna waa gurmanaysaa wey jibriil oo gooni loo sheegay min almalaa'ika ka mid ahayd iyo muslimiinta suuban huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmuminiin wey ayib marka nabig sal ly slam ilaahay iyo jibriil iyo muslimiinta susuuban iyo malaa'ig o dhan baa u gurman weeye gaal markaasi fooda ma gelin karo fasaara marka ahiir marka waa suuradu waa mufradan laakiin macna jamci buu wataa sida ifl oo kale la tahay ayib fasaara xataa nazla biqubaain nabigu waa socday uu quba ku degay fii bani camrin cawf meesha quba la odhan jiro markaa reer bani camrin cawf ay deganaayeen ayuu nabigu ku degay oo u soo horeysay markuu soo baxay midig buu u leexday markuu maka ka yimid xagga midig buu u leexday qoyskaasna marka degana raws qoys hore raawsay fa nazala nabi wuxuu ku degay calaa kalhuum ibn اlhid waa odaygii ree bani camrcaf u weynaa weynaawoy nin oday oo waayeel ah ayuu ahaa waxaana loo badan yahay xilligaa ayadaa inuu mushrik ahaa kaafir inuu ahaa laakiin ree ay ansaareed gaalkooda iyo muslimkooduba nabiga wax cadaawada umaysan qabin haddii aad reer ku degiina odaygu ku weyn baad ku degaysaa inaga soo maray nabigu dhaqan waxaa u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in hadduu beel u yimaado ama dacwo bandhigahayo ama hadal iyo eh, dhambaal jeedinayo ama uu muxuu ahaaye gudbinaya fariin qoyska ayaga ama beesha u yimid nimanka u weyn buu ka bilaabi ugaasiyadooda waa inaga soo maray markuu nabigu uu aaday dacwo u aaday mxuu ahaa طaa'if e, inuu nimankii walaalaha xabiib iyo mxuu ahaa mascuud iyo cabdiyaaleyl cabdiyaaleyl uu la kulmo oo markaa uu bandhigay markay dacwadii rafdiyeen oo diintii diideenna nabigu iskaga tag ugaasyadoodii kawii la kulmay hadday daba reerku ugaaskiisa uu ku aqbalo inta kale waa racyad wey dowladdu madaxweynaheeda hadduu ku soo dhoweeyood isfahantaan shacabku way ku sacbaynayaan ayb reerka marka madaxa laga galaa baasha xaggaa lagama soo bilaabo haddii kale hadhow ku dhacaysaan marka odaygu u weynaabuu nabigu baasha ka bilaabay oo uu ku degay odaygaasaa soo dhowey waagi dambuu islaamay saasaa loo badan yahay nabigu intuusan bixin usan weliba uusan masjidkiisa aasaasin ayuu islaamay baa loo badan yahay laakiin markaa nabigu ku degayo mushrik buu ahaa culamadu waxay leeyihin maye qabla quduumihi biyowmin aw yowmeyn buu islaamay labada riwaaya waa jiraan laakiin towraa loo badan yahay wa qiila waxaa la yidhi bal nabigu wuxuu ku degay bal nazla calىa sacd bni khaysama sacd bni khaysama ku degay oo asagu markaa nin aan guursan dhallinyaro u ah nin dhallinyaro iskaabulo ah oo guri gooni u leh ayuu ahaa ninkaasuu ku degay oo muslim ahaa ee odaygii kalhum ah kuma degin riwaaya sidaa odhanaysa riwaayada hore ee markaasi ibnu isxaaq uu wariye taasoo dha xoog badan maxaa yeele riwaayada odhanaysa kalhuum ibn اlhadmi buu ku dega waa min ariiqi الzuhri bay ku timaadaa zuhrina waxaa lagu tiriyaa min aclam الnaasi bisiri wاlmagaazi riwaayada odhanaysa sacad ibnu khaysam uu ku degana min ariiq waxay ka timaadaa sulaymaan ibn طarkhan ataymi can abiih ayib muctamir ibn sulaymaan ataymi can abiih oo mxuu ahaay sulayman ibn طarkhan ataymi buu ka timid marka haddii sulayman ibn طarkhan ataymi iyo la muqaaraneeyo zuhri maxamed shaaba zuhri zuhri ba aqwى liannahu wa aclam الnaasi bisiyari wاlmagaazi baa lagu tiriyaa marka riwayada saasay u kala xoog badan yihin wuxuuna yidhi imaamku wاlأwalu riwaayada hore ee inuu nabigu ku degay kalhuum ayaa ahbatu ka xoog badan min ariwaaya ee odhanaysa nabigu wuxuu ku degay sacd ibnu khaysama xaafid ibnu xajar ibnu kaiir iyo ibnu cabdilbari waxay ku jamciyaan waxay leeyihiin labada ninba nabigu waa ku degay oo see ugu degay kalhuum ibn اlhidm oo ninkan weyne waayeelka ana nabigu habeenkiibu la baryi jiray oo martiqaadka iyo suuryada iyo intaaba ninkanu nabigu la deganaa oo la jooga asagii martidiisiba la socotay maalinkana nabigu wuxuu ku hasaawi jiray oo loogu iman jiray oo uu markaasi ku sheekayn jiray ama hargej guriga sacd bn khayama maadaama uu faraaqa iska yahay ninkan xaasii caruur baa u joogto oday waayeela wey culayska laga fudaynaya nabiguna ummad badan baa kusoo butaacaysa inuusan nabigu qayluun heshin baa laga yaaba oo intaa waraysi iyo diimbadhigid iyo wafdila kulan iyo marka ninkan iskaabulada ee keligii dhallinyarada ah buu nabigu markaasi maalinka la joogahaya hadday noqoto markaasi qayluushi iyo mxuu afan mxuu ahaay seexasho iyo raashiin iyo magangelyo guudna odayguu la fadhiisanhaya oo la joogay marka habeenkina xag u dheelman jiray maalinkiina xagga ayuu nabigu hargeli jiray xaafidku jamacaas ayuu tilmaamay asaga iyo xufaad badanba wahada huwa sawaab marka falaa majaala litarjiix wax tarjiix uma baahnayn jamcan bayna riwaayatayn laakiin jamc hadduu suuro geli waaye ayaan tarjiix maraynaa jamcaasaa quruxsan faaqaama nabigu wuxuu ku nagaaday fii bani camr bni cawfin arbaca caشharaةa leyla afar iyo toban habeen buu qoyskaa nabigu la joogay waa sida ahlu siyara u badan yihiin amaa ree bani camr bni cawf ayagu waxay sheegteen nabigu sideed iyo toban habeen inuu la joogay quraabata cishriina yowmu nabigu la deganaa ayagaana xaaladda la socda asxaabu اlqisa weeye ayagaa nabiga martigeliyey ayagaa mxuu ahay soo dhoweeyey ayagaa loo dayn muddaday sheegeen ahlu makata adra bishicaabiha asxaabu اlqisa wey wa asasa nabigu wuxuu asaasay masjida qubaa ayuu asaasay oo meeshii deganaayeen masjidka ka asaasay wa huwa awalu masjidin usisa bacda اnubuwa nabigu intii la diray ee rasuul laga dhigay masjidka u horreeye la aasaasay wey ayib markuu nabigu soo gala yimid ee uu saa u soo degay nabigu waa aamusay ma hadlaynin abubakar baa dadka la hadlayay faqaama abubakr linnaas wa jalasa rasuul saamita riwaayada axmed baa caddaysay iyo aimo badanba markaasay ansaar iyo dadkii socotada ahaa iyo muslimiintii soo jabay abubakar bay u qaateen inuu rasuulku yahay abubakar bay salaamahayaan assalaamu calayk ya rasuul allah abubakar baa markaasi ninkan taagan ummadda soo dhoweynhaya baa nabiga loo qaatay nabiguna markaasi xaaladda waa la istikhtiyaari karaa la soco intii lagu soo raaco hugunkan iyo bulaankan ayaa lagu warjeefi karaa waa marka nabig wuxuu ku socdaa qaab siri oo markaa xarbi ah ilaahay baa haga haya nabigu waa aamusa shib abubakar baa soo dhoweyn la salaami salaanta qaadan ayib aqbalahaya ka jawaabahaya say u socotay u socotay baa geed yaroo loos fadhiyey ayaa qoraxdii soo gaadho hooskii baa nabiga ka durka oo dhammaada abubakar baa gokiis intuu qaaday buu nabigu u dalaalimeeyey markaasaa la gartay waxaa ninkaa loo dalaalimen weye markaasaa nabiga lagu soo jabay labadii nina wada socday ninka hore salaanta siinayne salaanta qaadanhay nabiga ma aha maxaa jira ninka khidmaynhayaa abubakara ah, ee marada dalaalimaynhaya ninka fadhiyana waa suubani xaggan marka loo dilaamay ayb markaa kadib hawshu waxaa isku beegmay xilligaas iyo qoyskii reer baynajaar oo shan boqol wiil ay ka timid keligood oy reer banaajaada ayeyda ka dhalatay ee cabdilmualib dhalay ayaa shan boqol oo wiil oo marka maskaraata ka yimid markaasuu isku geedaa markaasuu nabigu kacay oo guriga degay oo lagu kala baxay hawshu ma aha waa in khawaasulkhawaas bay baashu tegaysa haadbahaadkic ma maqasho ayib waashu waa inay markaasi ay hoos u degto ragga kuma sinno markaas xabaanla waxaa leahee budweelaana ma qodanto markay hawshu dhiigto ninka kugu soo hadhi baad ku hadhi soo maa yuhuud waa ahlu kadrin khiyaana shayaaiin wey waaga dambe ka yidhahda waa mansixirayba markay saxaabadu soo jurodoona yimaadeen dadiif iyo rafaad baa ku dhacay waxayna ku soo hagaageen madiino oo kalowra ka taagan yahay duumo daacuun u ka dilaacay markaasay aad u xanuunsadeen haweenkoodii saxaabadu muhaajiriin uurba ma qaadin ma sidee annagaa sixirayo icda ma dhihi maayaan bay idhahdeen muhaajiriin iyo nabi maxamed iyo saxaabadiisu dhali mahayaan dhiiqi mahayaan maxaa jira sixir baan ula joogsan asmaa bint abibakar oo dhashay sana uula cabdillahi bn zubayr oo iyadoo xaamila a ah timid muslimiintu waa ku farxeen maxaa lay sixirkiyooda muxuu dhagaa ugaas cabdullahi waa dhashayba marka waxaa weeye nimanku nima dhib badanba nabigu marka aad waa la socday waa yaqaana dhaqankooda oo iska ilaalinaya masjidkaasuu nabigu asaasay oo ku tukanay intuu markaa uu la joogayba mxuu ahaayey maalmihii dambe ee afartii beriya dhimanayd uu ku tukanaya falama kaana ywm اljumca lamasjidun usisa calى taqwى min awali ywmin axaqu an taquuma fiih masjidkaas wey waa awalu masjidin wadica mxuu ahaaye fi اlardi bacd nubuwa bacd nubuwa masjidka u horeeyo wey aayadduna asagay daahiran khusaysaa waxaana aayadda cumuumkeeda soo geli ama macnaheeda cilada usisa calى taqwى min awali yowmin lan masaajidka nebi maxamed awalu yowm waxaa lagu asasa calى taqwى marka masjidka nabigu cilada iyo manaadku soo galhayaa ama awaliyada muطlaqada ah masjid quba iska leh markuu nabigu lehy salawaatu rabbi wasalaamu calayhi masjidka lagu asasa calى taqwى min awali yowmi waa masjidi haadana wuxuu u jeedaa macnaha ilaahay sheegay masjidka lamber kow soo geli waa kayga qubana waa soo gelhaya nabiga kama saarayo maadaama quba la og yahay oo la fahamsan yahay in asaga loo jeedo dadku yaysan u qaadanin buu nabigu sidaa u yidhi in masjidkiisu uu ka baxsan yahay ayadda macnaheeda ee ma aha nabigu inuu diidan yahay quba inuu yahay min awali ymin awal masjidin uss taqwa falama kaana yowm اljumca maalinka jumcada marka la gaadhay rakiba biamri illaahi lah jumca marka la gaahay barqin kulunbuu nabigu dhaqaaqay faadrakatu اljumca jumcadii waxay ku qabatay fii bani saalim bni cawf qoyskaa isagoo dhex xaafadoodii madiina ma ahayn magaalo isku dhegan ma ahayn qoys qoys baa loo deganaa xaafad xaafad dhul bannaan baa u dhexeeya tuuladan waxaa degan ree hebel xaafada goonida u go-an ree hebel tan ree hebel waa kal waa wad xaafado kala go-an wey dhul bannaan baa u dhexeeya toog baa u dhexeeya farqaa u dhexeeya laagaa u dhexeeya marka qoys kasta goonibu u deganaa markuu nabigu halkaa marayo xaafadii reer bani saalim ibni cawf ayaa jumcadiibaa la gaaay duhurkiibaa galay fajamaca bihim fi masjid wuxuu nabigu jumcadii ku tujiyey oo ugu khudbay muslimiintii alladii masjidkaasoo fii baطni اwaadi waadiga dixiisa ku yaala laag meesha maraysa nabigu intuu degay buu galaheeda ku tukaday masjid baa aminka hadda meesha ku yaala masjidjumca loo yaqaan marka agga quba ka timaado aad masjidka nabiga ku soo socotaadda ayuu gacanta midig kaa qabanaya ms jumca aminka la waa jumcadii koobaad ee nabigu tukaday bacdama uu soo hijrooday baa yahay isagu uu tukaday ummaddana uu tujiyey uma rakiba nabigu wuu socdaa hadda waxaa la fiirinhayaa oo loo socdaa meesha nabigu masaajidkiis ka dhisi lahaa kacba le maanta soco hashaada qaado guur soco uma rakiba markuu jumcadii tukaday buu nabigu hashiisi fuulay fa akhaduu muslimiinta oo dhan reer bani camrin caf laga soo tegi muslimiintii kaleo dhan ba hadda nabi allow anaga nala soo deg annagaa ku martiqaaday annaga nala joog waa laisku haystaa suubani ilaahay xikma rabbaaniya xilkiiba suubanaha waa laga wareejiyey waxaa lagu wareejiyey hasha xukunta le laga bilaabo lannu haddii qoys nabigu diido qoys kale uu la dego xogow inay isxumeeyaan baa laga yaaba ama ay markaa ficiltan galo munaafasa khayriya wey nin walba wuxuu doonayaa khayrka asagoo inuu u dhaqo u hormaro in laga qaato ma rabo marka waxaa l hawshu waaba la wareejiyeyba hashu waa ma'muura meeshay degto unbaan masha ku furan misna laga asaasi guriga marka iigu dhow baana degahaya ilaa aqrabaha minka baaban weeya hawshu saasay ku dhexsoraysa waa lagu qancahaya laakiin nabigu hadduu asagu qoys ka maago ah, nabigu waxaa weeye qolyahaas u exraal la odhanaya maxaa anagaaba diyaar ahayn ayib anagaaba ka soo horeynay faakaduu bikhiaami raaxilati hashiisa hogaankeeda bay qabteen kulluhum yaquul haluma ila alcadadi wاlcuddati wاsilaaxi wاlmanca nabi allow haluma u kaalay tacaala aqbil wey ila alcadadi qoys ballaarhan tiro badan shan boqoloo wiiloo muxuu ahay hal mar safka kun baa naga ciidanta reeba laangaab wey kun baa naga ciidanta annaga hal saacad yaa weerarka soo gasha gaashaanqaadkanu saddex kun wey waa la samrinhaya maxaa nabigu wuxuu ka yimid meel lagu bi'iyey oo lagu baaba'shay oo lagu xadgudbay oo dulmi iyo ijxaaf iyo xaqdarro yaa nabigu ka yimid oo ay gaala marka maanta muruq baa nabiga la tusahaya nabi allow kanaan kugu difaacana soo dhawo baale low kala baxaya ayb ile maanta nasraad u baahan tahay gargaar iyo helo waxay idiin adaa haya laakiin ciidan sooma rirta annagana weydii haluma ila alcadadi iyo wاlcuddati saanad wey awood malatari iyo wاsilaaxi hub iyo wاlmanacati difaac qoys adag oo birlab ah oo carab hadday isqaado isdhigto aan is soo dhaafi karin nimanna haba badnaadeen waa baqo wey iyo bunshe ayib daksi ururahama bujiyaan dhihi jiray qolyaa daksiyaal oo waxba aan qaban karin qoysna haba yaraadee intaas rabi barakaynhaya oon fooda la gelin karin ws kala jira hadde niman yaroo weliba dhib badan bay ahay laga samray faqaal nabig wuxuu ihi khalluu sabiilaha fainaha ma'muura nabig wuxuu ihi sii daahasha hogaankeeda faraha ka qaado amar bay ku socotaa haddii anugu khiyaarkaygu yahay xun bay noqon lahayde waa la iwadaa meel baa la iwadaa hashana faraha ka qaada khalluu sabiila fa ma'muura marka nabiguna amar ku kacay amarna ku soco taasaa kutusaysa falam tazal ma aysan naaqatuhu saa'iratan bihi hashiisa inay la socoto hashibaa wada nabiga ayib laa tamuru aysan marinin bidaarin guri oo min duuri ansaari ka mid a daartu asalkeedu waa guryaha waagi dambena waxaa loo isticmaalay xaafadaha saddex waxay u wareegtay qabaa'ilka adduur alxayi wey khayru duuri ansaari bani kada bani kada nabigu marka wuxuu ujeedaa qabaail hadda adduur waa qabaail iyo xaafadihii wey laa tamuru bidaari ay bixayin aw qabiilati min duuri ay min qaba'il ansaar ilaa hadday marto ragibuu waxay jeclaanayeen ilayhi naigragibu nabiga mxuu ahaay ugu yeedhahaye ilayhi fi nuzuuli calayh nabigu waxay jeclaysiin hayeen ama ay u muujin hayeen nabiga ayay ku dega nabiga halkan soo deg hashan meeshan ku fur soo wareeg ويقول nabgu u leey dacuuha ka taga fainaha ma'muuratun amar bay qabtaa yadaaya fasaarat waa socota hash xataa wasalat ilىa mowdici masjidihi اlyowma say u socotay bay masjidkiisa nabigu ay meesha hadda u ka dhisan yahay bay fadhiisatay halkaasay istaagtay wa barakad markaasay jilba jabsatay waa fadhiisatay nabigu kamuusan degen amar buu qabaa hashii way degtay fadhiistay nabigu waa sugay cabaar bay socotay xaggii xaggay bidix iyo midig bay fiirisay way soo noqotay bartii horaana fiirsatana fadhiisatay oo lagu kala baxay had marka maysan dhammaanin mashwaarkii ay ku jirtay rixlada ay ku jirtayba markaa dib ugu soo noqotay walam yanzil canha nebigu kama deg maxaa inuu ka dega lama amri xataa nahad ilaa hingatay mar labaad wa saarat qaliilan wax yar bay hashu socotay uma iltafatat markaasay bidixii midig jaleecday fa dib bay u noqotay fabarikat fabarakat waxay markaa fadhiisatay fii mowdica alwali meeshooda horay fadhiisatay halkii horay fadhiisatay fanazla canha markaani amar buu qabaa nabig waa ka dagaasha xilligan afooda la isgeliyey marka nabi allow aniga aniga anaga in walba diyaar wadaalika meeshaa awhashu ay istaagtay ee markaa ay fadhiisatayna xaafaddu waxay ahayd fii bani najaar akhwaalihi nabiga abtiyaashi aw ajdaadihi riwaayadii saxiixa ajdaadihi saacdan sax ah te abtiyaashu waa aabbihii bay abti u yimaadeen aabbihii bay u yihiin ma u yihiin awowgii bayna abtiyaal u yihiin marka ajdaada laga cabarana waa ajdaadu muxuu ahaay abiy ayib haddii la yihahdo muxuu ahaay akhwaalla waa akhwaalu abiy bay noqonayaan akhwaalu jadihi cafwan ma ujeedaa marka salma binti camr ibni cawf baa ka dhalatay qoyskan reer bani najaar ka dhalatay oo marka ahayd cabdilmualib hooyadii ahayd nabiguna de waa in cabdilmualib weliba aabbihii kuma atirsan jir nabigu awogii qabsan jiray leanna awogii baa caan ahaa aabbihii ugu yaroo labaatan iyo shan jir kayrab ah oo laqmaday buu ahaa maba cimriyinba lama yaqaanin carab maysan aqoonin macrifo badan looma lahayn laakiin waxaa caan ahaa oo baxsanaa oo qoraysh iska daa carab oo dhan ay taqaan xataa nasaaro yaqaanin cabdilmualib nin caanu ahaa ana ibna cabdilmualib baa laakadib ana nabiyu laa nabigu ana ibna cabdilaahi waa ku yartahay inuu awowgu u nasab sheegtaa badan aabbihiina waa dhacdaa laakiin dhan kala badan <clears throat> wa kaana min tawfiiq illaahi laha inay halkaa degto oo ree abtigii ay dhex degto ama ree awowgii ay dhex fadhiisataashu alla waafajintii bay ahayd fainahu subanu axaba wuxuu jeclaa an yanzila inuu dego calaa akhwaalihi hashiiba halkaa fadhiisatayba cidna u sheegin bay fadhiisatay way ka dhaqaaqday way ku soo noqotay maca salaama waa lagu kala baxay horaana waxaa laisku ogaa dacwaha fainahaa ma'muura saa nabi muxuu u jeclay yukrimuhum bidalik ayuu ku maamuusahayaa ninkii culummadaa la xurmeynaya ama odaygii la jeclaa ama ninkii magaca ahaa ee yimid isagoo socotoa safar dheerna soo galay qoyskii xigay ee xigaalkiisa ahaa hadduu intuu ka leexdo qoys kale la dego wax isweydiy hebel maxaa ku dhacay goormaan aabihii dilay maxaa dhiboo jira nin walba waa ninkiisii maxaan eednay ma anagoo gogol naga waayiyo guri iyo magangeli iyo awood waa sidee muxuu noo bahdilhayaa maanta asagu hadduuna gara maro ona xurmayn waayey dib dabna la xurmayn maayo waa basha wanjal wey waa lambar adag wey nabigu marka wuxuu rabee awowgii inu hawshaa ku xurmeeyo ilaahayna hawshii buu yeelay subxaana wa tacaala fajacala annaasu dadku waxay guda galeen yukalimuuna rasuula allah inay rasuulka la hadlahayaan fi الnuزuuli calayhim inuu nabigu ku soo dego uu marti galo wabaadara abu ayuub reer bani najar abu ayub alansaari hooyadiina reer bani najar waa ree khadaaj oyski laandhera ka dhashay ree osma ah ree khadaj ibn xaaria ka dhashay wabaadara khaalid ibnu zayd waa taqaanaa zayd ibn khaalid waa saaba magaciisu khaalid ibnu zayd ibnu kulayb alansaari alkhasraji min bani najaar wabaadara abu ayub alansaari baa degdegay ilaa raxlihi alaabta nabigu la kacay boorsooyinkiibuu muxuu yihi sidooda lagu kala baxo markuu nabigu degoo furtayba saa isagoo uga dega hashi wixii saaraabu la kacay alaabta nabigii muxuu ahay wuxuu watay buu qaatay gurigiisu geystay marka wuxu hi anugu intaana horta la fadhiisanaya haddii nabiga laga qaatay alaab la qaatay alaabta inaan la kaco faadkhalahu beyta alaabtii buu nabigu guriabu ayub iyo gurigiisii geliyey nabi allow soo deg baale annaga markuu nabigu ka degay hasha yuu hadal yidhi nabi wuxuu hi xadiidkii axmed bacday riwaayadiisii ahalkayaga iyo gacalkayga ruuxeebaa igu guudhow wey markuu meesha nabigu da agga xaafad baa kaa ah, agga xaafad baa kaa ah, waa riabtigii bartankiisi wey markaasuu nabigu hi ahalkii iyo gacalkaygu axadkii igu guri dhow nin walba nabi aniga aniga gurigay nabi allo gurigayga aniga aniga abu ayubba nabi allo guriga kugu dhow albaabkiisi waaka kuwa way sii jeedaa hebel wuu sii jeedaa hebel wuu sii jeedaa aniga albaabkayga waaka nabigusan go-aan gaadhinba wuxuu la kacay alaabta la kacay markuu nabigu aamuso weli usan hadlin wuuu hawsh lagu aqbalay alaabtuba qaatayba alaabtu markuu qaatay nabig wuxuu i ninku alaabtii kama hadho nin la soo hadii boorsooyinkiisna la kaco boorsooyinku raacaya ruux khalad wey inaad muxuu ahaay ninka alaabta qaata aad ka hadho ninka alaabta kuu qaaday ee la kacay ee biyihii kuu qaaday ee gurigii aaday dabagal in alaabtaoo aad kala baridaan ma fiicno hawshaasi ma quruxsan fajacala rasuul lah yaquul almaru maca raxalihi nabig wuxuu i ruux wuxuu raacaya alaabtiisa boorsooyinka boorsooyinka xaggay mareen xagga nabiga alabtii u raac midda kale guriga abu ayuub baa albaabkiisa u sokeeyey oo u xigay wa jaءa sacad bnu zuraara sacad bnu zuraara ascad ibnu zuraara yimid asagu wuxuu hadii alaabta lala kacay nabigan la qaata hashan i dhaafaynin ba anugu hashiibu ku habsaday asaguna wa jaءa sacad bnu zuraara ascad ibnu zuraara faأkhada wuxuu qaatay bizimaami raaxilati asna waa reer bani khasraj wey reer bani khasraj weeye asagu markaasi waxaana abtuu ahaa sacd ibn mucaad walaashii baa dhashay xaggan ree aws baa reeabtigii run ahaa dhankana waa nin hadeelanaarihi ka dhashay ansaare faakhada wuxuu qaatay bizimaami raaxilati nabi maxamed hashiisa hogaankeedabu qabtay waa foofsaday waa la tegey wa kaanat cinda asagaaba hayn jirayba intuu nabigu jooga asagaa hayn jiray dhaqaalayn jiray markuu nabigu badana u keenayey qisadaasi qiso sugan weeye asalkeedu saxiix bukhaari ba kutuban iyo muslimba laakiin axmed ba iyadoo faahfaahsan keeno waana e, qiso mashhuura aan u baahnayn weeye sharxan wa asbaxa nabigu wuxuu noqday bacda ma artaxala ayib bacda maa haajara min makta il uu marka madiina ku nagaaday wuxuu nabigu noqday kama qaala abu qays sirmat alansaari sirmat bna anas alansaari saxaabi qiimo badan ba oo ree aws ah abu qays sirmat bna anas alansaari kaana fi اjaahiliyai taxanafa dadkii marka ahlu tawxiidka ay qiimaha badnaaba fi اjaahiliya markuu cabaar waday khayr iyo waano waday wuxuu damcay inuu yahuudi noqdo hadda uu iska daayey nasaaruu firiy uu iska daayey marka baqaaya diini ibraahim ragga ku dhaqmi jiray buu ahaa khayrkuu tolkii fari jiray nin gabyaa oo cara baxsanba aad ummadda u waaniya khayrka gobanimada waxda cunka walaaltinimada ahalnimadu kala hadli jiray waagii dambe uu nin janaabo qaba ku jiro ama haweeney xaaida ah marka aad buu isu nadiifin jiro nin qiimo badan buu ahaa fi ljaahiliya markuu nabigu intuusan imanina waa islaamay qisadii nabigu marka islaamka nabiga hijradiisiibu gabay dheer ka tiriyo inuu sheekhu ka soo qaaday qaybta wa asbaxa wuxuu noqday markaas waana cimriyey mia wa sanuu gaadhay isagoo sideetan jir ku dhow oo waayeelah buu islaamku soo baxay markaasuu islaam marka boqol labaatan iyo sideed sano ku dhinto culama yidhaahda laakiin boqol labaatan baa horta waa lahuba inuu intaa ku dhinto waa cimrigi ayb laakiin boqolkiiba sideetan ama sagaashan iyo sagaal wuxuu ku qaatay fi ljaahiliya islaamka wuxuu ahaa wax yar intuu nabigu noolaan buu ahaa ayb iyo wax yaro khilaafada abubakr bu dhinta baa la iyo awaailka khilaafada cumar intuba waa la sheegaa wa asbaxa nabigu wuxuu noqday bacda maa haajara oo madiine uu yimid wastaqara bihi rixla kama qaala abu qays silmat alansaari wa kaana bna cabaas jumla ictiraadiya wey intaan maquulu qowlkii la gaadhin ayuu markaasi isdhexgeliyey jumlo yar wa kaana ibna cabaas ibna cabaas wuxuu yakhtalifu iley mid ku noqnoqdo odayga abu qays buu u tegi jiray yataxafaظu minhu asagoo ka xifdinaya hadi abyaad ibnu cabaas waagii dambe cilmiga uu baran jiray ee culummadu wax ka urursan jiray odaygan oo markaa waayeel ah oo gabac lacaysiye ah buu u tegi jiray wuxuu odhan jiray waagu nabigu soo jirooday gabaygaad ka tirisay wax ii sheeg wuu ka xifdiyi jiray gabaygan gabaygu waaka hawى fii qurayshin bidc cashrata xijatan yudakiru low yalqى xabiiba muwaatiya wayacridu fii ahli اlmawaasimi nafsahu falam yara man yu'wi walam yara daaciya falama ataana wاstaqarat bihi الnawى وأصبح مسرورا بطيبة راضية وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية ونعلم أن الله لا رب غيره, غيره وأن كتاب الله أصبح هديا قبل آدو قيمتون يا إياه ولوك لبحيب تريي ثوى وحكونا قال النبي وما كنت تاويا في أهل مدينة waa la yaqaanabay ila tahay hawa nabigu wuxuu ku nagaaday fii qurayshin quraysh gudaheeda bidca casharata xijatan dhowr iyo toban sano dhowr iyo toban xaj buu quraysh daaci ka dhex ahaa wey dhowr iyo toban sano buu nabigu dhex joogay quraysh yudakiru asagoo waaninaya ummadda ilaahay xaqiisa u sheegaya ayib ina haadihi tadkira wey qur-aanka o dhan baa tadkira waana ah ayib fadakir biاlqur'aani man yakhaafa waciid fadakir inama anta mudakir laabudda min tadkira wan mudakirin kadibna khulaasadu sayatadakaru man yakhshaa waxaa laga rabaa adugu inaad ummadda waaniso ood wax u sheegto oo laabudda min mudakirin min arkaani dacwa in mudakiro ummadda waxu sheego dhambaal gudbiya laabudda minhu laabudda min mudakirin wadaacin laakiin maadada la gudbin maxay tahay laabudda inay kitaabka sunada noqoto ina hadihi tadkira waanadu waa maadadan wey kadib maxaa ku yaala adiga hawl kuu taalla ma ah sayadakaru man yakhsha tadakurku iyo waansiga iyo hanuun allah iskale fainamaa calayka albalaaq wa calayna xisaab fainamaa calىa rasuulina albalaaq اlmubiin fain tawalow fainamaa calayka albalaaq hawl adiga kuu taalla ma aha ummaddan maadada u gudbi saxda ah ikhlaasna la imo iyo sidqi dadaal inta dadaali karto nataa'ijka allay saaran tahay subxaanaه wa tacaala adiga hawl kuu taalla ma hawshaa ma aha yudakiru asagoo waaninaya ummadda low yalqىa xabiiba muwaatiya hadduu heli lahaa buu i xabiib nin jecel oo diin jeceloo muwaafiqan lidiin almuwaati almuwaafiq almuiic nabigu saddex iyo toban sano dhowr iyo toban sano ayuu maka dhex joogay iyo quraysh asagoo khayrkii diinta ugu yeedhay hadduu heli lahaa wey low yalqa xabiiban muwaafiqan lahu wa muiican lahu ama liyalqa low yalqa ay liyalqa muxuu ummadda ugu yeedhahaya dhambaalkana u helaya inuu helo nin xabiibo alla jecel diinkiisa jecel oo ku waafaqa khayrka muxuu nabigu samayn jiray intuu maka joogo wayacridu wuxuu bandhigi jiray nafsahu naftiisa fii ahli اmawasimi ay calى ahli اmawaasim anaga soo maray nabigu odhan jiray hal min rajuli yaxmilunii ilىa qowmihi faina qurayshan qad manacuuni an ubaliga kalaama rabbi waa u bandhigahaya waa diideen khayrkii baa ka dhammaaday in yar mooye falam yara nabigu muusan helin man yuwi ruux dumo qaadoo xambaaroo difaaca walam yara muusan helin mana arag weye daaciyan ila اllahi subxaanaه wa tacaala daaci garab istaaga oo xaqa ku garab istaaga oo difaaca muusan helin wax duma oo soo dhoweeyana muusan helin fadliga iyo khayrkaa iyo habeenkaa barakaysan rabbi wuxuu la doonay weye ansaar ayib maxaa dhacay laakiin intaa kadib falamaa ataana markuu nabigu noo yimid wastaqarad ay la nagaatay bihi asaga annawa ay rixla annawa albucdu baa la yihahdaa rixladaa la yahdaa meesha u dambayseed ku intootaa la yahdaa socodkaadu meeshu ku dhammaado ayaa nawaa la yidhahdaa marka waxaa weeye markuu noo yimid oo safarkii dheeraa uu nabigu ushiisi dhigay oo madiina uu degay oo wa asbaxa uu noqday masruuran mid faraxsan raadiyan weliba ku qanacsan bitaybata ay fii tayba nabi maxamed markuu madiine yimi hadde waa qancay isagoo raalli ayaa maxaan ka booday waasbaxa matruuan biayba mid ku farxsan ayba ayuu nabiga ku faray inahaa aaba inahaa ayba raadiyan biha weliba raalli qanacsan oo waasbaxa uu noqday laa yakhshaa midaan ka cabsayn dulaamata daalimin halkaasuu ku intooday aad fahmaysaa saaxibu mabda mabdaa iyo muctaqadka iyo fikradda wanaagsan ruuxa wadaaye agtiisa qiimo kama laha daartu ku soo koray shayga uu qiimeynayo waxaa weeye mabdaiisi in la aqbalo iyo meeshuu ka hirgeli karaa konton iyo saddex sanuu maka ku gaadhay aakhiranaba waa ka teg konton iyo saddex sano meeshuu kusoo koray ee ku dhashay ee xuduntiisa ay taallay baa waagi dambe laga fijiyey limabda'ihi wa caqiidatihi waxaa uga baraka badatay meeluu joogay toban sano toban sano uu joogay keliya uga khir badatay alaaa hamsiina sana nin walba fikirkuu wado meeshuu ka helo ku qanacsan yahay soo saas ma ninka ganacsadaha ah magaaladuu ku koray hadduu afartan san intuu ka ganacsado oo ku khasaaro oo waxba ka socon waayo oo intuu waagi dambe ka cararo meel tuula xoogo oga dhaqaaqo halkaasu ku marqaamahaya halkaa ka dhaqaaqi maayo meeshaasa u barakaysan waagi dambe inuu meesha ka duulo xooguhu meeluhu ka yimid wax ka ascaaso oo guryo ka dhisan mooye meeshaasi weligu isku fiicaan mahaya oo meeshuu ku rafaaday ee markaa farha kaga gubtay ninka siyaasadda iyo mabda siyaasadeedu wada meeshu muxaafidiin badan uu ka helo iyo taageerayaal iyo calanwalayaal ayuu ku qanacsan yahi soo maa ninka mooryaankae tuuge qaaticu ariiqi ee burcadka ah xumaantan meeshuu ka helhayo ama dad dagan uu ka helhayo ama tuug garab orodood taageerashu ka hely bu asna ku qanacsan yahay nin walba mabda uu aaminsan yahy sawaun kaana xasanan aw faasidan meeshuu ka helo ku imaan qabaa lanna ruuxu mabda u noolaadaa hadduu kaa xumaadaa musiiba haddii laakiin uu kuu hagaago hawl kuu taalla ma ah dacwadii ka socon weyda meel heblo had meel kale kaaga dhaqaajiyo oo halgankii kaaga socon waaye meel kale meel kale bila uu kaaga alooso oy daruurtu ka daalo halkaasoo dhulkaadi maxaa kaa galay dee jeejni lagaa soo fiijiyo muxuu ahay bosnia lagaa soo fiijiyo qawqaas lagaa soo fiijiyo mxu afghanistan lagaa ciraaq lagaa cadhsado oo e, e, ardu kinaana lagaa cadhsado oo soomaaliya kaaga da-do nabad iyo caano wey ma dhib baa jira lannu mabda iyo hawl baad raadinaysa meesha aad ka hesha waa gurigaadi wey fa inamaa tuwallu fahama wajhullah wax la yihahdo muwaaطin iyo ajnabina wax ka jira ma jiraan waa diin yahuudeed wey diin nasaaro diin islaan ma ah ayb wa asbaxa nabigu u noqday laa yakshaa midaan ka baqaynin dulaamata daalimin daalim gardaradii dulaamo waa gartarada xadgudubka lagugu samaynhayo ila maka makanada markuu jiro aamin ma aha kurayda iyo ciyaal macaamalaha iyo abuulahab oo faajirah iyo kulba nin baa ku xadgudbahay laakiin hadduu madiine nabigu yimid daksiga agmara waa xidhan yahay daksiga soo duula nabiga agmara waa ganaaxan yahay iska badaa marka nin ku xadgudbe waa lagu kala baxay waa arkaysay muxuu ahaay yom xudaybiya eh, eh, curwat mascuud aqafi wuxuu ku dhacay nabigaas asagoo la hadlay la xaajamay garkiisa taabtay garku laba korsaa nabigu u qabtay seeftii jaanteediiba ku dhuftay muiira ku dhuftay dhag ka siiye mar dambe haddaad laacdaba kugu soo noqon gacanta la socdo isagoo maaskaraata ah oo indhaha bese ka soo jeedaan oo nabiga seef la dul taagan yahay oo difaaca haya kuwana uga baqan inay nabiga siraan waa niman dhib badan quraysh iyo ree ree daaifba ree haqiifba nabigu marka gar kasaa u qabtay caadada carbeedna raggu markay isku ayna yihiin ama isku fac yihiin bay istaabtaan marka isqabtaan laakiin oday waayeela adoo la hadla inaad garkiisa laacday daraw adoo nin dhalinyaraa ah ama caamaya nin sheekh inaad garka qabata ayadna laftirkeedu khalad wey allahum inaad tuugaysaba mooyee laakiin laba ninoo mufaawadiin oo wada hadlahaya oo wada xaajoonaya in la islaaco waa xurmadaro meel kaga dhac buu arkay curwa marka laba goornaba garhkiisa laaco taabtay isagoo la hadlahay seefta afkeeda kuma soo jaanteedii salkeedii buu ku sii daayay gacanta gacantii buu la booday wusufi muxuu ahab kan iska daay mar dambaad la laacda buui ayadoo nabad kuso noqon go-aysaa buui hadda jaantaa kugu dhacday afkeedaa kugu dhacay marka dambe wuxuu hi nabi maxamed oo kani muxuu ahaa wuxuu i waa ibnu akhiika wiilaa wiilkaad adeer ahay mukiira bnu shucba athaqafi wuxuu hi yaa kudar khaain bu so ninkii intuu rag laaya aan dhiiggiisa aminkan bixinaya maahabu saddex iyo toban nin soo guuracbu soo carar reer haqiifa fara badanba waxay tageen iyagoo fara badan iyo niman reer bani kuleyba farabadan badan ba israaceen bay masar tageen markaasay eh, boqorkii iskandariya maqowqis baa martigeliyey hadaayaad iyo abaalgud badan buu soo siiyey kadib ninkan mukiiro marka nin dayar ahaa yaa lagu yareeyey hadiyadii nimankan baa afka loo buxshay kale asagoo xoogo yar baa la siiyey waa la qadiyana waa la sheega go-aan buu gaadhay nimankan intuula in xoolahaba ka qaato marka gaala layla socdo markii muddo la soo socday oo waddan carbeed la galay laga soo tagay masar iyo aqbar laga soo tagay yu habeen yidhi anaa idin adeegkaadi anaa maanta shaha idin karin oo adeegahay raashinkii buu kariyey markaasuu khamrana u diyaariyey khamrada markaa si adag buu u diyaariyey ila waa la jilcin jiray waagu hore baashiibu adkeyfi buu ka dhigay say u daataan markuu raashinkiisi iyo khamre ka dharjiyey way alaaleexeen kulligood markay alaaleexeen buu yuu laayay ayagoo jiifa saddex iyo toban nin buu gowracay geeloodii iyo hantidoodiibu intuu urursadaybu aw ku soo rartay buu la soo tegey madow la yimid keliga isagoo kolyo marka nabi alla waan islaamay gaalana way soo go'day buu i xoolahana anaa wata nabi xoolaha aday keli kugu yihin islaamka waan ka aqbalay lakin xoolaha kula qaybsan maayo anugu xoolaha nimanku aaminay ooda socoteen oo intaada socoteen ood qaraabo ahaydeen intaad laysa iyagoo jijiifa ood biyo ka dharjisay iyo khamro markay egalexel aad gargowracday xoolahaadaa iskale buui leanna waa cafa allahu cama salaf adaa xoolaha iskale annagu kula qaadan mayno ama islaamka waan ka aqbal soo dhowow marka ragga uu laayey ee saddex iyo tobanka dhiiggooda baa loo qabsaday adeerkii odayga marka curwaa magta ururinaya oo dhiigku ku baqan odayga marka dhiiggii bixinhayaybu haddana gacanta goynaya oo le mar manamig hadaad laacdo haddii lagu kala taga sha ayadaa waagaa uu dhiigga bixinhaya waxaa weeye <laughs> haddee gaalaa la wada ahaa hadda laakiin mukiiro khadka waa ka baxay muslim wey nabigu wax kastaba ka jecel ninka agmar aabbihibu u dilhaya iskada curwe aabbihibu u gowracahaya marka kii ka warbixiyo yihi nabi maxamed weligay boqor saa loo jecel yahan arkay nin ay axad dadkiisaa u jeceli ma arag candhuuftiisa iyo nabiga dhidigkiisa lasku laynhayaaba wuxuu amro waa fulinhayaan ummad saa axad u jeclaata ma arag bui ninkayaan loo dhawaani jooga waad go-aysaan qoraysh ula hadlay wuxuu ninka amiirka ama mas-uulka waxaa lagu qiimeeyaa racyadiisu shacabkiisu waxay ka aaminsan yihiin ninkan wuxuu i maxaa weyaan ummadda la socota naftooda way ka jecel yihiin naftooday qadimahayaan marka kun waa lagu baabiya inaga daaya yaan lala dagaalamayn talooyin buu bixiyey quraysh waxyaaba jilciya bay ka mid ahay idinku waad kala cararaysaan hadhow marka hawsha kululaato laakiin nimankaani maxamed ka dhaqaaqi maayaan nafta u damba ku agbixinhaya markaa ku jabin meesha ayada waa libax jaban libax jaban looma dhawaado bu maxamed saaxiibadii waa libax jaban bu looma libax jaban waa ku askowanhaya waa kula tagahaya almuhim waasbaxa laa yakhsha dulaamaa daalimin baciidin daalim xog walaa qariib usan ka baqaynin iska badaa mid dhow mid baciidaba walaa yakhsha min annaasi baaqiya walaa yakhsha min annaasi dadka xaggiis usan ka baqaynin baaqiya mid ku xadgudba ay muctadiyan walaa aaliba damin ayb daalim ka baqi maayo ku xadgudba ama ha dhowaada ama ha fogaadee baciidin macno fog baa ku jira lanno meeshu uu nin qariib ku xadgudbi kara warkiiba jooy mid baciid oo fog oo carbeedna ma iman karo xataa ma soo haweysan kara wayna yaqaanaan jaahiliyaanu sabrinay wey iska baddaa islaani walaa yakhsha min annaasi baaqiya halkaa markay gaadhe badalnaa lahu اlamwaala min xili maanina fahamkiisa u fiirsa badalnaa waxaan dhiibnay bu qubnay oon bixinay lahu lirasuul amwaal wixii hanti aan lahayn baa nabiga ku wareejin min xili maaya waliba maalkana kiisa xalaasha baan ka bixinay buui oo nabiga siinay Ah, ansaarda meeshay gaaheen wax la arkay maaha waxay gaadheen inay gabdhaha furaan waa gaari doonnaa oo yidhahan gabdhahan idiin fura hebeloo kala dooro labaan qabaa saddex baan qabaa afar baan qabaa kala dooro gabdhaha midi kula quruxsan baan kuu furi ciddida markay dhammaatana gurso xoolaha nis ya nis meel adag bay gaadheen ansaar warkoodu bannaanku yaalla nin soo qaxay hadda waa taqaanaan qabaa'ilka iyo ummadaha markay qaxaan ama bara dejintoodu iyo in dib loo dejiyo teendhooyin bustayaal caagado faraajin loo ururiyo waxay qaadataa waa in gaalay iyo iskugu tagaan w sheegto waa in meeshaa diyaarado iyo u n waktiga kaga dhumo oo carab wax laga ururiyo oo mxuuah la keena mxuah konteenaro waa adag tahay ummad ummaddan oo islaamiya soo qaxday baa walaalada ku daldaga markaasay ku filaadeen baahidooda meel saareen markaas weliba haddana waa miyig laga imanayay ma aha muhaajiriin bas miyiga laga imanayay qabailka carbeed ee abaaraa dhacay madiina laiskugu yimid beerihii yaraa en ree ansaar lahaayeen baa laiskugu yimid inkaas ay ummaddii deeqsiiyeen niman gobay ahayn nimanku maydhax wanaagsan badalnaa waxaanu muxuu u dhiibnay oon bixinon u horay wey lahu lirasuul alamwaal min xili maalina wa anfusana baan horay naf baa u darane waxaan horay waxaa ka mid ahaa naftayadaan horay difaacan canhu wa can iddiin cinda alwaqai cinda alqitaal wاtaaasiya wاlmasaaib ataasi dhowr macno ku yimaadaa ataaasi atacazi weye cinda almasaaib atasliya inaad istabirsiiso ood is adkayso markay musiibo dhacdo aada muujiso inaad ku farxsan tahay raallina ku tahay lannu ninku marku musiibo ku dhaca inuu dul qaato waa dhacdaa laakiin ninku inuu muujiye musiibadaani iyo dhibka inuu raalli ku yahay waa wax arki kara ma ah wax la nin baa sabraya laakinahu yatadajar yajzac yafzac wuu taahahaya waxbaa ka fanfaniinahaya ninkaa ma fiicno ayb haba adkaysto laakiin ninkan laga dareemi mahaya waa ku faraxsan yahay waa nuurahaya dhibkan oo dhanba waa sugahayayba maxaa yeelay duqaydu waxay dareemeen maxaad ka sheegi wiilishii yararkaas oo yidheen ma aha nabi maxamed oon xambaaran madiine geysanaaye waa mufaaraqat اlcarab qatlu khiyaarina an tacudakum suyuuf waa inaga soo maray cabdu suyuuf baa ku jira seebtu idin qabato caraboo dhan idinla colowdo raggiinu la laayo akhyaartiinu ninkareedkiinu u dhinto dircidu ay dhammaadaan ma ogaayeen haddaad hawshaa ka soo bixi karta nabiga hadda xambaarto la taga walakum اljanna haddii kale haddaad banaanka joogtaani faraha ka qaada turkiya dhex joogay wiil yaroo toddobaatan dhowra ah waa halkaa soo istaagay go-aamaha beeleed lahaa warkoodba jooji ayb wuxuu ihi marka waanfusana badalnaa lahu اlamwaala min xili maalina waanfusana badalna lahu اlanfus cinda alwaga cinda alqitaal wاshadaa'id wاlba's wاta'aasiya wاlmasaa'ib markay musiibo dhacdo baahi timaado cudur yimaado dhib yimaado cabsi timaado naftaan qadimaynaa dagaal hadduu yimaado naftaan qadimayna oo lagu kala baxay de ansaar hawshaas meel bay saartay waxaa ka sida mucaadi aladii caada min annaasi kulihim nin walbo nabigu uu la colooban la coloobayna nabi maxamed yuu colaad ka qaatay reer hebel diyaar oo idinku maxaa idinka galay maya nabigay colaysteen macasalaada ninka nabiga ka agbaxa waxa waye ninka far saara shan baan saarayna nucaadi annagoo la coloobayna alladii midkii caadaa uu nabigu la coloo min annaas kullihim dhammaantood nin walboo nabiga la coloobo dadka nooc yuhuud ha noqdo carab ha noqdo quraysh ha noqdo colaad jamiican dhammaantood wain kaana cadowgu ha noqdo alxabiib almusaafiya alxabiib nin almaxbuub wey ficil bimacna mafcuul waa taqaana haddi nin la jecel yaho qaraaba allah ka dhigo almusaafiya ay saadiq waalkhaalis fii xubihi xabiibka musaafiga ah waa ninka ku jecel weliba daacadda ku ah ninku jecel baa laakiin weli ay wax ka sii yihiin khiyaano iyo xoogow muxuu ahay geeda jirsiin iyo wax badan ay iskaga jiraan ama alxabiib almusaafi wa alxabiib alkhaalis asaadiq annaasix weyaan nin kastoona jeclaa amaanu jeclayn oo daacad noo aha nabigu hadduu la coloobo seef baa taqaana waa lagu kala baxaya wuxuu kuu sheegayaa sidii wax u kala guureen masalat alwalaa walbarasay u kala baxday fahamka gabayga waa sumcan loo dhuxaw xaaladda hore lagu kala tag weeye waa loo iyo sidqi iyo islaamnimo iyo colaad iyo towxiid iyo xubi baa isoo ku xidhanya ninku nabigu collaysto colkaya wey ninkuu jeclaado ahal iyo khayr weye waa un loo kala baxaya huwa alfaysal meeshu waa ina xidhan tahay hadda nabiga ma hayno soo ma aha noloshiisa lafihiisa ma hayno diintiisi baan haynaa sunnadiisii diintiisii xaqiisii ahalkiisii ayagaa lagu kala baxahaya nin walba waxaanu ku goyn intuu diinta ka fog yahay waxaanu ku xidhiidhin intuu diinta u dhow yahay ama jecel yahay xarbun liman xaraba diin baan nahay silmun liman saalamaha diinta ruuxii la dagaalama yaan yaan muxuu ahaay col baanu nahay ninkii la heshiiyeena heshiis baanu nahay alhadmu bilhadmi wadama bidam silmu liman saalamtum wa xarbun liman xaarabtum hawshu waa inay halkaa noqoto kala bax weeye waxaa lagu soo qaatay baraa'adaas baycat alcaqada ahaaniya aw ahaaliثa alkubra waa garanaysa lagu soo kala baxay tiibuu saxaabigu daba taagan yahan kuu sheegahaya wain kaana xabiiba almusaafiya wanaclamu intaa waxaa ka dheer yaqiin in laga duulahaadi maogtahay dagaalkaadu iyo camalkaada waa inuu ku salaysan yahay mabda yaqiin wanaclam waxaan ognahay annagoo ansaara iyo muslimiin ah ana allaha laa raba hayruhu ilaahay inuusan rabbi aan asaga uusan jirin xaq lagu caabudo laa raba hayrahu ay laa macbuda hayruhu alla la caabudo xaq lagu caabudo inuusan jirin oon alla ka ahay waxaan kaloo naclam ana kitaab allahi asbaxa hadiya waaga hore dawaaqiid kahaano caraafnimo saaxir munajim ra'i garabdaar jin wax sheega yuhuud wax fiirisa nasaaro iswaasha waxaasa wa ka raadin jira uruq اhidaaya waagi hore waa fara badnayd wey mutashatita jin wax sheega mid xidigyo loo togo habar wax fuuxisa mid indhahas daba dhiga yahuud iyo waxbaadho oo towreed ka warama mid anaajiil iyo baybal noo kala roga hawshu way fara badnayd hadda laakiin uruq maxsuura bikitaab bas alle keligii baa la caabudi xaggee laga qadan hanuunka min kitaabihi gabayogaba saaran ma ah macnuu xambaarsan yahi macno dheer wey ilaahay keligii baa la caabudi waxaan lagu caabudi bima jaءa fii kitaabihi wa ana kitaab اllahi asbaxa haadiya gabaygaa dheer marka waa gabay maxfuuda weeye alimaam eh, ibn xajar uu ku keena fii tarjamatihi alisaaba fii tamyiiz saxaaba tarjamada eh, sirma ibn anas alansaari alawsi abu qays buu iyadoo faahfaahsan ku keena cidii soo saartayba wariya waxaa kaloo faay ibn kaiir fi bidaya wanihaaya ibnu isxaaq fii siiratihi gabay sugan weeye qaala ibn cabaas wuxuu yihi asagu markaas kaana rasuul lahi bimakata faumira bاlhijrati waunzila calayh nabi maxamed makuu ku noolaa faumira bاlhijra inuu hijrada la faray waunzila calayh waxaa lagu soo dejiyey waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin madkhalna waa la akhriyey waakrijnii mukhraja sidqin wjcalnii min ladunka sulطaana nasiira ku ducaysa wamin aleyli fatahajid baa ka horeysa ayad waad garanaysaa waqul waxaad nabi allow markaad ducaysan iyo aad tukan ama aad cibaadaysan ama adoo madax banaanba rabbi rabbigoo adkhilnii igeli mudkhala sidqin meel wanaagsan madiine weeyaa saddex iyo toban qol lix iyo toban qol baa ku jira ma hwa almakhraj sidq walmudkhl sidq waa lasku haya mukhrajka waa lasku haya nin waxaa dhi ilaah wuxuu iga saar muxuu ahaayey igeli mudkhala sidqin oo waa diinta iyo towxiidka weeye ayib igana saar muxuu ahay makhraja sidqi anoo iyada ku taaganna adduunka idhaafi niman halkaasay la mareen nin wa waa makiya madiino ninba meel ba ku dhuftay ninna waa janno oo la galo iyo adduunoo laga tago ninba meel buu la aaday waqul rabbi adkhilnii alla geli mudkhala sidqin meel wanaagsan oo alla geli weye meel dhab ah oo ilaahay jecel yahay oo rabbi raalli ka yahay allo geli wey oo madiine ah madiine ahal ah, jecel nabigu oo daacad ah oo nusaxo ah oo ahlu khayr tawxiid uu nabiga ilaahay geliyey wa akhrijnii allow iga bixi weye mukhraja sidqin oo maka ah makaa dee ilaahay meeluu jecel yahay beytullahi alxaraam bay ahayd laakiin balaayaa fadhiisatay waxaa marka balaayada ma ahe waxaa weeye waxaa weeyaan waa beledka laga hadlaya waad dhexaysaa ma ah mudkhala sidqiga la gelahayo ayaa makaa bay leeyihiin akhrijnii mukhraja sidqina waa madiino <clears throat> allow madiino oo khayr la iga bixiyo anoo awood badan maka igee oon qabsado wey marka mudkhalu sidqin waxaa weeye madkhalu sidqinka waxaa weeye maka faatixan wa naasiran wa khaaziya oo fatxu makaa la ishaarahaya ikhraajkana waa madiine alla uga soo bixi way meel macqil iyo macqal tawxiid waljihaad labada macnaba waa la sheegay almuhim ilah meel wanaagsan iga bixi meel wanaagsan igewy gebagabadu ayib wajcalnii allow yeel wajcalnii allow u yeel min ladunka ay min cindaka agtaada sulطaana xujatan alla u sii xujo iyo gar qo sulطaana waa awood milki awood malatari nasiiran ay naasiran gargaara xujo aan wax tarin baa jirta mulki iyo boqortooy aan wax tarin baa jira cilmi aan wax qabanin baa jira inaad cilmigii leedahay waa shay inaad caddayn karto kuna doodi kartana waa shay shubahaadkana aad ka jawaabi karto inaad awood malatari leedahay waa shay in alla ku tusana waa shay mata misam ah muxuu ahaayey laba boqol oo sano waxaan la taaganna haddaynu muslimiinna tabar ma hayno laabudda min ااsticdaad cuddo waa in la helo waa in takaafu isilaax la helo waa in awoodina isku dhiganto waa in masaalix mafaasid la fiiriyo laba boqol oo sanaan taagana ayb shan boqol oo sano waa dhici karta lakin hadda intaa un baashu soo korodhay muslimiinta hore xun ba isku dayi jireen muslimiinta hore si kasta u baaba'aan way istahbiibi jireen wuxuun bay isku dayi jireen laakiin boqolka sana u dambeysay Eh, sayid cabdil xasan maxamed cabdil xasan ramat lahi taala mujaahid alkabiir asoomaali kun sagaal boqol iyo afartii dagaalkii u horreeyey eh, u galay miyuu hamsaday dagaalkii mxuu ahaaye ingiriisku ay food isku saareen ayuu dhambaal ka diyaariyey nin caalim oo joogay xadan buu u diray dhambaalka asaga oo carabi ah mabaaxith munaafiqiin baa loo yaqaana saaxibu kitaab adwaa cala somaal baa hawsha fafaahiyey wuxuu waday wuxuu waday wuxuu qabanaya wuxuu i qoom waxaan nahay diiday gumaysiga xaggana la doonaya in la gumaysto waxaan nahay dad yar oo la doonayo waddankooda khayraadkiisa in la boobo annaguna waa diidanahay waxaan nahay dad doonaya diintooda inay xor u noqdaan oo loo diidan yahay waxaan nahay dad aayahooda inay ka tashadaan doonaya mustaqbalkooda oo loo diidan yahay waa goormo boqol sana laga joogaa boqol sano meeqaad maraysaa qarni kamila laga joogaa kun sagaal boqol iyo afart maxaa laga joogaha qarnigii ziyaado soo maaha intuu ka calaa calayhi maantay taagan tahay wuxuu leeyahay inaan waddankayga xor u noqdo oon khayraadkiisa isticmaalo oon kitaabka iyo diinkayga ku dhaqmo suuro geli maaya ilaa aan xor noqdo buuri oo mabda'an aan wada aan u dhinto oo khayrkay u dhintaan oon jihaadka ku guulaysto ilaa aan ixtilaalkan laga dulqaada waba suurogeli ma laa khayraad baana ka shaqaysanaynin ayaatiin baana ka tashan gelin diintaydaanaan hirgashan karin intoo dhan waxa iga xiga hal shay oo inaan xoroobo ah seef iyo halgana aan ku xoroobo yaana la dagaalamaya buui annasaara oo ka timid muxuu ahaayey eh, ingiriiska oo ka yimid saaxil barberi iyo waqooyi ka yimid talyaani koonfur ka yimid xabasho galbeed ka timid badnala dagaalamaya waxaa noo raacay kubaraau kulli qabiilati min asoomaaliyiin ugaas kastoo soomaaliyeed oo qabiil horjooga nala dagaalamaya buui waxaana baabi'inaya culamaau kullu qabiila qoys kasta oo caalimkooda nala dagaalamaya buui ugaasyadoodii culimmadoodii akaabirtoodii qoysaan ila dagaalaminna ma jiro soomaali qoyska biyamaal mooye yaa kugu daran ogaadeen iyo wuxuu i majeerteen iyo isaaq baa igu daran buu saddexda qoys dhambaalkii waa gudbiyey sayidku hadlay maxaa lagugu haystaa waxaa lagu haystaa waxay leeyihin bu dhiiggii islaamkaad banaysatay waxaanan ataxadaa inay keenaan buu ruux musliman dilay ruux muslim ah oon dilay inay keenaan ataxadaa intaan nool ah haddaan dhintana taarikhdaa qori doonta buur inaan ruux muslim di keeno dadkan laayay hebel hebel baa kamida hebel hebel baa kamida jaajus baa u shaqeeyey ingiriiska laba nina waa iga dila hantina waa iga dhacayba isagoo jaajuusa hebel cabdulaahi nin la waa cadan ii joogi jira anigana wasiira waaga dambe intuu khaaim ingiriis la tashaday xanti intaana waa iga dhacay iska daa waxba magaciisa sheegin intaasu nina waa iga dila kadib baa gacanta aan ula tagnay axad kale oon dilla ma jira jawaasiista iyo qabaailka markuu ingiriisna soo weeraray iyo xabashi soo raaca baan la dagaalanaa buuri wuxuu ka hadla taageeraha soomaali waxaan ku idhi buu i waxba aniga haddaad moodaysa inaan boqortooyo doonahayo iskin u jahaada hub iyo maalla i weydiiya aniga qoys isagoo madax banaan ha halgamo ina cabdilxasan baana qabsanay uuna iska badaayaba iga hoos baxa jihaadku soo cibaado mustaqbal madax banaan maaha qoys kasta ha dagaalamo anigana hubiisaana i weydiiyo ciidankan haysta in la diyaarsada halgama mustaqiliin qabiila fulaan hebel nin walba iska haw halgamo cibaada ina waa taallo weeye hadhow markaynu xorowno aan iskugu nimaadno wixii aan isla qaybsanno oon isla maamulno dhibba mala walaala iyo wiiliyo aabbihii baanu nahay waxay leeyihiin buu ihi ilaa un mahdigu yimaada lama dagaalami karo waxay leeyihiin buu yihi isku awoodma nagii ingiriis iyo mxuua talyaani iyo axmaaro waxay leeyihiin eh, diyaarada iyo baban iyo balaayo wataa waxay leeyihiin bu hadda dagaalka sii wado ummaddu gaaja u dhammaanaya baahi ummaddu waa qaxaysa waa intii hadda la sheegay isku awood ma nihin ummaddii waa la qaxinhayaa bacd murtasiqa asoomaaliyiin almutacaalimiin waxay dhaheen mxu adararu laa yuzaalu bidarar maqaalad bay qorahayaan dhib baad keenteen ummad baad qaxinaysaan dhiiggii bay bannaystaan sidkaa lagu haysta dhiiggii bay bannaystaan muxuu ahay sheekh cabdiwahaab oo boqol sano ka soo horreeyey in cabdilla xasan yaa wax lagu haysta dhiiggi u banaysta ibnu teymiya lagu dhiigga u banaysta ibn اlqayim baa lagu takfiiriyey dhiiggu banaysta waa lagu takfiiriyey axmed bn xambal imaam ahli الsuna waljamaaca ayaa markuu adkaaday fii masalati khalqi اqur'an ku adkaaday ee uu dhaqaaqa waa khaariji baa tahay lanaka tukafiru الnaasa bidunuub masaladan waa cumla iska diyaar tuhmooyin diyaara jira kub dhabarka lagaaga dhufanhaya khaariji weeye tagfiiri weeye dhiigu banaysan haya nabaddiid weeye burladuul weeye waxaa weeyaan muxuu ahaayey dadku barakicin hayaa ummaddii buu qaxin hayaa gaash ummaddu dhammayn hayaa adduunka inuu la xiida ma ogolo waa hawlo weligood iska soo socday wey weligeedba hawlo iska soo socday oo muxuu ahaayey khariban oo aan sal lahayn weeye waxaa weeyaan sideeduba dadku inay isku tashadaan laabadda ruux kastoo muslimana walaalkaa wey meel doona ha yimaadee meel u doon ha ka yimaade mar badu tawxiid islam iskuu keeni keeno baasaboorkiisa waa wataa iyo fiisihiisii kownuhu uu yahay muslim wey laa ilaha ila اllah alimaam qaadi ibn carabi mxuu ahay almaliki saaxib axkaam اqur'aan saaxib kitaab اlqabas intuu andalus ka tegey andalus sbain intuu ka lugeeyey oo dooma ka soo raacaybu wuxuu yimid ilaa caalam islam o dhan buu maray haati iqaame iyo haati jawaas mala ninka caalimka intuu ka tago muxuu ahaay hindiya ka yimaado iyo jaynaha salkiisa ayuu muxuu tagahayaa meeshuu doon adduunka muslimiintu ay joogaan waa ka dhexbaxay dadku hadday muslimiin yihiin walaalo wey tawxiidkaas iskugu yimaadaan kaasaa bara oo ayagoo udhexeeya wixii intaa ka soo taga soo waa kala qaybin mabda muwaatana ha ilaaliyo gaalnimo iyo kufri wey wadaniyad wadaniyaddu waan ogol lahay marna waa gaalnimo wadaniyad hadaad oga jeedo wadanka islaamka ha la xoreeyo oo gaalada haysata ha laga xoreeyo waa ogol lahay wamaa lakum laa tuqaatuna fi sabiili اllah wاlmustadcafiina min الrijaali wاlwildaan wالnisa fii sabiili اllahi waxaa lagu cadfay wa fii sabiili اlmustadcafiin in loo halgama ilahay dartiina waa jihaad in loo dagaalamo dadka muslimiinta ee la dulmo in loo gargara waa jihaad in guryihii lagaa qabsaday iyo dhulkaada la waa waqad akhrajuukum min diyaarikum qoliha gaalada waay yukhrijuuna arasuula wa iyaakum asbaabta loo dagaalamay waa maxay nebi maxamed bay gurigiisa ka saareen idinkana waa idin barakiciyeen gaalkana barakiciya waan barakicinayna in la barakiciyana waa maaljihaad yani wadaniyada noocaasi in bilaad islaamiya dhulku markii islaam qabto wuu islaamaa markay gaalo qabsatana wuu gaaloobaa dhulku dhulkaa gaaloobaya dhulku haddii gaal gaalqabsado wuu gaaloobahaya hadduu islaam qabsadona wuu islaamhaya dhulkii markii islaamay gaalkii qabsada waa in laga kaciiso suusan u ridoobin soo ma aha dhulkii islaamay ee tawxiidku u fadhiistay gaalkii ku kaajee degay waa in yac laga laga kacasho suusan dhulka u gaaloobi hanti islaama buqca yar hal taako islaamku nin bixin kara ma jiro cabdilxamiid aلthaanي ninkii mxuu aha cumaaniga markii la yihi falastiin qudus iyo intan inta adiga waxaa la mxuu ahaay timahaada intaan tirino xaada jidkaa ku taalla oo dhan ba intii la tirisho intaa ay noqoto oo dahaban ogol lahay miisaan dahab maya istanbul baan dahab ka buuxinayna waxaad af kala qaado adduunka waxad unta sheego nagu wareeji intaan dhulkan yarka noo ferme baa le bixin karo walaa axad muslimiinta kama bixin kara waa buqca islaamiya muslimiin baa iskale jamiica man fi lard min almuslimiin bay hoos taallaa waxay dowlad bixin karta ma aha wuxuu boqor feermayn karaa maaha waa xaq caam ah lijamiici اlmuslimiin aniguna gurigayga xukamaba on ka taliyaa oon leeahay oon bixin kara ama dayn karaa laakiin dhul islaam uu leeyahay taa kama bixin karabu xabi lagu dilay ba kamid lagu katuray balaayada loogu kiciyey shayaadiintii kamaaliinti ataa waxaa weyaan kuwa maanta intay ordaan bay kuu feermay ay guleeyiin mxuu aha inta annagaa ka tanaasulnay wax kasta muxuu ahaay jihaadan ba ku raadsan mayno kan samayn mayno kan samayn mayno waxaa kaaga daro qolya hadda jirjooga ku qabtay ee shirka hadda ku qabtay maxay soo saareen go-aamihii ka soo baxay nimankii meelahan ka tegay iyo kuwii xagga ka yimid iyo kuwo puntland ka yimid iyo kuwo somalilan ka yimid iyo kuwo yurub iyo galbeed ka soo rucleeyey daalan iyo kuwo meelahan ka rucleeyey markii laiskugu tegay xagga maxaa la shir go-aankii ka soo baxay muxuu ahay fadhigii kow in la ilaaliyo amniga ina ilay iyo murtadiinta iyo male zanaawi in loo soo jeedoo la ilaaliyo maxaad ka leedihin hawsha iyada yaa war amniga mujaahidiinta ilaaliyaan ka weyne amniga mujaahidiinta ilaaliya oo nabadgeliya oo ay nabadgaleen ninka laga waayey yaa murtadkii mxuu ahaay ina ilay ahaa iyo xukuumadiisi murtadada ahayd iyo malla zanaawi nasraanigii yahuudu afriqiya ninkii mas-uulka ka ahaa baa leeyahay amnigiisa hala ilaaliyo wadaadada bayaana ka soo saari qori kuwa noocaasa waa kuwa idhi adduunka in la dhaafiyo laga sifeeyo way kuwa noocaasa imaa likufrihim wa imaa lifisqihim wa fasaadihim ummadda waxa baabiyo kuwa noocaasa wey ummaddii soomaaliyeed ee baaba'day ee gaalo ku soo duushay ee la qaybiyey ee nin walba meel loo kala tuuray inta iyada ururinteedii lagu hawlami lahaa kadibna intii la ururshay laga horgeyn lahaa cadowgeeda la tusi lahaa midka puntland jooga murtadka puntland buu kuu difaaci midka somalilan jooga somalilan murtadkeedu kuu difaaci siilanya shirka u furi oo u soo dhoweyn markaasa in alxamda lilah siilanya u fur ad in aamdu lilahi naxmad wanastaiin ka murtadkee muxuu jooga jigjiga ina ilahi baa u furi in alxamda lilah ka jooga maxaa lixda kilomitr yaa u furhaye murtad kalaa u furhay ugandhis bahuuk baa u furhay mid ka jooga nairobi xalayguna u fura mxuu ahaay mahiga mxuu aha shaydaan kale mahiga miyuu ahaa mahiga waxaad arkaysaa mid mxuu aha moyki baaki la tama ducayn garh weyn ducayn marka moyki baaki la doorto fasaad burbur meel loo socdo iyo meel laga socdo garan maysid alwalaa walbara baa la baabaashay diintii baa lagu tuntay markaad yactiran ahay ah, ummadda gaalaysiinhaya ninkii asagu gaaloobay xerada ku jir laga waaye waa la gaalaysiin matmise maa war moorada ha ka bixin ninka laga waayo asagoo iska saara tiin baraha uu leehay baa lagu dhufan qabkan ayaan laga bixin qabkan iyo mooradan sida maqasha loogu jiray islaamka ayaan laga boodi waxarti ka fariintay ka boodda tim baraha iyadaa ku dhufanayda matamisan ma weliba nimanka ee murtadiyiinta maanta u qeyl ee shirarka u qabanhaya ee amnigooda u soo jeeda sida qolyihii soomaali galbeed jawaasiis bay noqdeen kulligood mid maxkamad daaquutiya tagoo ka shaqeeya mid sargaal sura amni laga dhigo raggii lasoo tababaray ee intaas wadaadow ay ku fara murxeen ee xoole islaam ay ku dhammaadeen aqoontoodii askarinimo ama ciidanimo waxay ugu shaqeeyaan murtadiin iyo nasaariya saliibiyiin bay u shaqeeyaan xaqiiqo banaanka taalla wey tii baa la doonaya mara laguu saaro oo lagaaga dhigo wanaag iyo diin lagaaga dhigo haaulaai zanaadiqa aadaa laskaga yskaga ilaaliyo qaala qataada xadiidkani hadda u dambeeyey ee ibn cabaas uu ka hadlay waxaa soo saaray axmed fii musnadi kun sagaal boqol afartaniyo sideed watirmidi asaguna fii jaamicihi asaguna waa kaga hadlay oo kusoo saaray cafwan walxaakim asna waa fii mustaraki axmed wuxuu ihi tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix ama alxaakim asna waa saxiix yar wasakata calayhi dahabi xadiid sugan weeye xasana wey qaala qataada qataada wuxuu ihi akhrajahu اllahu min makata makuu ilahay ka saaray nabiga sal ly slam ila اlmadiinati ba u saaray makhraja sidqin aw mukhraja sidqin meel laga baxo wanaagsan bayna ahayd oo laga saaray akhraja iyo kharajaba waa laga keeda akhraja ka keento makhraj bay noqon haddayd akhraja ka saartana waxaa weeyaan mukhraj bay kuu noqon waa garanaysaan bay la tahay meel iska saaroo wanaagsan baa alla ka baxsho waa beyd ilaahayda yadaade wanabiy llaahi yaclamu isagoo weliba og nabigu baxay annahu laa taaqata lahu bihada hada alamri ila bisulطaan diintan iyo waxyigan iyo diintan inuusan wadi karin inuu awood hela mooye kitaabkaani wuxuu u baahan yahay awood difaacda wuxuu u baahan yahay ciidan hogaansha wuxuu u baahan yahay nin ku dhinta ayb waman laa yadud eh, can xawdihi bisalaxi yuhadam waman laa yadlim الnaasa yulami buu i zuhayr bn aw sulma wuxuu i ninka aan darkiisa aan ku difaacanin hubkiisa waa laga dumin bu dar dhisatay biyaad ka buuxsatay daan seef dul istaagin nin baa lugta iskaga dh biyihii baa daadan ibr waa inaad tira caryaa daada ila awgeelu ka cabahayo caryaa u dhowaada asagu wuxuu ninkaan dadka dulmin asna waa la dulmiba taas waa hawlo kale ayib waxaa weeyaan ayib haddaadan shayga xaqa aan seef iyo awood lala daba taagnayn nebi maxamed baa cilmi iyo waxyi iyo tawxiid wax ku qaban lahaa markuu maka joogay saddex iyo toban sano oo munazal uu ku socday oo waxyi ku socday asaguna macsuum ah diintan waa inay tabar hesho oo kitaab ummadda hanuuniyo iyo lehela seef u gargaarta hawshaana waa in laga howlgalo maal iyo mood iyo caqli iyo rag iyo ray isku geeyo wy haddaad tiraa may anagu calan cad baa ii taagan qoyley cadna waan buubin hayaa nin qoyley gududan haya ayaa kaa farxadan batamise ma ah nin dhiig faraha ku wata oo mabda mabda'iisa kufriga difaacanaya kuna dhiman hayaa ku dhaafaya gaalada waan ka xoog badnay annagaana beer ka xanshiin jiray halka maxaana dhigay niman munxarifiina ummadda la fadhiista oo zayla yaa loo dhaqaaqin yaa kan la samayni waagu siidku dagaalka intaada somaaliya halgami lahayd maxaad moodaa ilaa inta hadday soo taagan tahay dowla islaamiya cariiqa tawxiidiya yaa somaliya ka istaagi lahayd hadday qabaailka somaaliya taageeri lahaayeen maxaa ka dhici lahaa bal inta qabiilo soomaaliya ku hi qoysaan ila dagaalamin oon col ii ahayn ma jiro qoyska biyamaan mooye aw ummadii kale qoyska biyamaale koonfur dega iyagoo talyaani ba la dagaalami jiray niman culamaana ah hogaamin jiray iyo cuqaal iyo duqay asaguna uu taageeri jiray sayidku burco isagoo joogu taageeri jiray isagoo nugaal joogu taageeri jiray jigjigo ciidanu ka daray baa ugu tegey muxuu ahaay koonfur boqol iyo konton faras oo ah baa kala qeyba dagaal marka dusheeda ka dhacay oo daraawishta ee ka dhacay intaa wuu dagaalamahayo nin walbo muslim meel ka dagaalamo soomaaliya wuu taageerahay inuu maal u geeyo dhambaalodu waraaqihu u diray biyamaal siidkuu diray ee gubaabada ahaa ama dhiirigelinta ahaa ama tilmaanta ahaa iyo taatagada dagal aminka waa qoray yo carri yeelaan waxba muusan hagren laakiin soomaali ninkuu ilaahay u khayr la doonaa moogta waxa fahmay warjoogaa layidhi tawxiidba ayagoo mushrikiin iskaga badan oo wada khuraafiyiina baa towxiid soo baxay way la dagaalaan qabta bidcada akhwaanka madaxa ka xanshiriya baf waaba dad nooc kale ah wey labaatan sano iscunhayeen oo mooryaan oo waliba laismiisaamahay marada ka dhaxbax adnaha isdilin adnaha iga hadlaynin buu ku marada ka dhaxbax macawiista wanaad ka dhaxba haddii kale adnaha iga wasakhayn macawiista aduun ha dhiman nin baa inti laqada la miisaamahay ninka miskiinka laangaabka ee waxada ee lagu tuhmay inti la qabtaa la shidi la karin jiray haweeney somayd ba intay qabatay mid yaroo muxuu ahaye qolihii muxuu ahay reergoleedka intay qabatay bayt waba iga xaday kaama xadin allah kaala dhab digsi bay karsadaas meel fadhiista saliid bay ku shubtay saliidku lafihiisi baa meesha lagu tagay xarigii ku xidhan lafihiisi kadibna dahabkii gurigeeda ka heshay dahabkay u dishay ninkaas u gubtay gurigeeda ka heshay yac dhihi maayo ti nin bay maanta gubtay baa laleeyahay waa nin muslim ah oo dahab lagu tamay baa loo gubay dahabkina waa la helay wax isweydiin ma jiro dulmiga noocaas ahaa iyo gumaysigii markii ilaahay ka dulqaado wiil yaroo muslimiin ah oo reer koonfureed ay halgameen o hawshi kiceen mucaarad dagaal gaalo iyo balaayaa timid niman baa war waxaan iska qaban masaajidna lagu xaarahayo qabdhaheen la kobsanhayo waxaan yacan iska dhaan qabta khawaarijta khawaarijta qabta gaalidaa la safan yahay waxay fahmayaan meelay u socdaan waa qoom alla nasakhay wey maski baa ku dhacay maski min allaahi abaad moodaa cudur danuub badan oo galeen baa laga goynhaya kuwa halgamhayana waa la imtixaanhaya laabudda min ibtilaa iyagu waa la imtiana wa inay sarnaan la dulqaata w hawshaana waxay u baahan tahay awood bay u baahan tahay laa yaslamu sharafu rabiicu min aladaa xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu ninka carbeed wuxuu yihi haraftu shayga sharafta nabadgeli maayo shayga sharafta ama meeqaankana nabadgeli maayo ilaa hareerihiisa dhiig ku daato waxay oga jeeda waa in la difacaha ree hebel markii gabadh laga kufsado maxay samayn jireen boqol nin bay len jireen waxay diidan yihiin gabadh ree hebela la kufsaday oo lagu xadgudbay oon loo dhiidhin oo loo dhimanin or diintiinni baa la kufsaday maxaa gabadh ku jira diintiinni dadnimadiinni xorriyadiinni wadankiinni wax idiin baaqda ma jiro gabdhihii soomaaliyeed intay loo guuriyey gaalo iyo nasaaro yugaandhiis ay kufsadaan bay kambaalo weliba geystaan waad maqlayseen gabadhi lagu kufsaday aabbaha irbad ku durma haddii kale aan ku kufsado aabbaha kansar buu qabaa xanuunaha irbad irbadda waxaan ugu dhufan karaa oon xoogo ku caawin karaa in adigu kufsado sheekada waad maqlaysa halkaasay maraysa wax damiira ma jiro doofaara la noqday damiir ma jiro doofaar ficlaan baa loo maqli jirtee wax la cadaaba ma jireen laakiin waxaa weeye waay soomaalida hadal fiican bay la bixi baalku ficil ma laha khiira ma laha dadka cunana khiira ma laha inagu marka aan cunaynin baba ka darayba waa mask meel kale ka yimid wey laa طaaqata lahu bihada اlamri ila bisulطaan awood in la hela mooyeen waxaa wey nabigu inuusan hawsha wada karin buu ogaaday fasa'ala allaha rabbi wuxuu weydiistay sulطaana nasri ilahay baa weydiiso waa lagu siinhayay wajcal lii min ladunka sulطaana nasira ay cizatan wa mulkan waxaa wey naasiran wa munsira fasa'ala allaha sulطaana nasiran wa araahu allahu caza wajala daar اlhijra nabigu intuusan jiran ka hor baa la tusayba madiine la tusay inuu jiran doono wahwa bimakkata faqaal nabi wuxuu hi ra'aytu waxaan arkay daara hijratikum guurigaad u hijroon lahaydeen baan arkay bisabkatin meel caraseelaan ku arkay daati nakhlin timir leh bayna laabatayn laba buuradna u dhaxaysa magaalada u hijroon doontaan waa magaalo ku taalla meel caraseel ah sabkhadu waa caraseesha waa taqaanaa ayib timir bayna leeda geeda timiraana ku yaala laba buurood bayna udhasa madiina wahad nabigu marka wuxuu u qaatay hajra inay tahay lakiin madiinay noqotay وذkر الحاkم wuxuu sheegay في msdrki عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاaل لجiبريل النب صل سلم قال لجiبريل نبي محمد baa جiبريل weydiiye wuxuu ku yihi mن يhاaجiر معي yaa i raaci doona فقاaل أبو بكر الصديق xadيiثkaasna waxaa soo saray xاakم وقاaل صحيح الإسناaد والمتن أما الذهبي صحيح غريب bu asgu yihahda wa xadيث sugan wey قاaل البراء بن cاaزب wuxuu yihi أول maن qadima عalayna من أصحاabi رasuuل اللah dadki u horeeye noo soo galay oo asxaabta nebi maxamed muscab ibni cumayr buu ahaa wa ibnu ummi maktuum buu ahaa fajacala labadaa saxaabi waxay guda galeen yuqri'aani innaasa alqur'aan dadkay qur-aanka barahaya markay yimaadeenba gabay iyo hees maysan baraynin iyo darre uma jaa'a camaar baa yimid asaguna muhaajira wa bilaal baa yimid ibnu rabax wa sacd baa yimid asaguna ibnu waqaas uma jaa'a cumar ibn khataab baa yimid asaguna ku xigay fii cishara oo labaatan nin ay la socdaan dhexda iska soo helen uma jaa'a rasuul rasuulka ilahi baa yimid oo ka dambeeyey asaguna ku xigay wey sida laiskugu xigay baan yaa laga hadlahaya riwaayada ibn cumar cinda الbukhaarي lama qadima الmuhaajiruun qabla maqdami rasuuli اllaahi kaana yaumuhum salim mawla abi xudayfa muhaajiriintu markay soo bateen oo yimaadeen intuusan nabigu imanin waxaa sii tujin jiray salim mawla abi xudayfa nin adoon ahaa oo abu xudayfa u xoreeyey maxaa yeele asaga u quraan badnaa isaga u quraan bad bukhaari fi kitaabi sala buu keena baabu imaamat alcabdi wاlmawla buu ku keenaa marka waa xadiis sugan isaguna uma jaءa rasuul اlahi famaa ra'aytu الnaasa ma arag bu dadkii muslimiinta ahaa farixuu ayagoo ku farxay bishay shay ku farxay ka faraxihim bih nabiga say ugu farxeen muslimiintii ansaareeda miina joogay iyo muhaajiriintii nabiga soo gelidiisa say ugu farxeen waxay ugu farxaan ma arag buui xatىa ra'aytu الnisaaءa wالsibyaana wاlimaaa yaquuluun hada rasuul اlahi qad jaء caruurtii haweenkii addoommadii gabdhihii addoommada bannaankay taagan yihiin ayb guryihii bay saaran yihiin nabi baa yimid waa ducayn hayaan waa bayraqahayaan fii saxi bukhaari ba qadyadana ku timid iyo mxuu ahaay axmedba raqamka saddexaad kitaabkiisa musnadka ah wa qaala anas wuxuu yidhi shahidtuhu waxaan goobjoog ahaa yowma dakhala almadiina maalinku nabigu madiina soo gala anoo dayar baan toban jir ah ama sagaal jir ah famaa ra'aytu yowman qad kaana axsana walaa adwa'a min yowmi dakhl madiinata calayna buur maalinku nabigu noo soo galay maalin ka wanaagsan oo ka if badan faraxa iyo rayraynta iyo bayraqa iyo baytanka ma arag buuri kaana axsana walaa adwa'a ay anwara min yowmi dakhala almadiinata calayna maalinku nabigu noo soo galay maalin ka khayr badnayd ma jira buuri wa shahidtuu waxaan kaloo noolaa oon u cumriyey yowma maata maalku nabigu geeriyooday famaa ra'aytu qatu yowman kaana aqbaxa walaa adlama min yowmi maata maalin ka xun ama ka mugdisan oo ka liitay ma soo marin bui maalinku nabigu geeriyooday adlama minha kulu shay bu hawsho dhan baa isbedeshay subani baa alla qaato xijaabtay marka muslimiintu xataa ciyaar bay nabig kusoo dhaweeyeen xadiidkii anas fii sunan abi daawuud afar kun sagaal boqol labatan iyo saddex raqamkiisa bisanadin saxiix waxaa ku sugan lama qadima rasuul اllahi اlmadiina lacibat اlxabasha liquduumihi faraxan bidalika lacibuu bixiraabihim ciyaar bay bilaabeen iyo baytan iyo seefadu ku ciyaaraan badboodaan bay raaan riwaayadii axmed waxay ahayd way ciyaareen waa badbood ayagoo leh muxamedun cabdun saalix bay qaadahayaan midhahay tiran hayaaba muxamedun cabdun saalix markaasay boodahayaan dhaantay ciyaareen nimankii xabashada ah ee muslimiinta ee madiine joog nabigu marka afka muusanka wuxuu hi maada maxay leeyihiin nimanka badboodhaya baytamhaya ciyaarahaya waxay nabi allo waxay leeyihiin ansaar baa taqaana afkaasi waay muxamedun cabdun saalix nabigu marka faruu ka qaaday saxaabadu waa ciyaareen gabdhuhu waa buraanbureen nabigu waa lasoo soo guryaha la fuulay aad baa lagu farxay adii saxiixa wey kaasna fa aqaama nabigu waa nagaaday xadiidkan dambe anas axmed baa soo saaray iyo daarami iyo abu daauudba waa soo saaray mxuu ahaay ujeeda mxuu ahaaye bazaar bazaar cafwan bisanadin saxiix qaala anas fa aqaama fii manzili abi ayuub guriga abi ayuba nabigu degay buu ku nagaa xataa banaa xujara ilaa uu qolalkiisi dhisay ilaa uu nabigu guryihiisi dhistay nabigu waa joogay wa masjida masjidkii weynaa wa bacaa rasuulula rasulka ale wuxuu diray wahwa fii manzili abi ayuub asagoo guriga abi ayuub jooga wuxuu diray zayd bna xaarita waba raafic alqibطi ayuu diray wa acطaahuma wuxuu siiyey baciirayni wa hamsa mia laba riti oo gaadiida u dhiiba iyo shan boqoloo dirham ilaa makata u diray faqadima calayhi bifaaima nabig waxay soo qaadeen faaima faqadima aleyh cala rasul bay ula soo galeen bifaatima wa ummi kalhuum ibnatay faatima binti muxamed iyo ummu kalhuum bay keeneen ruqayana horaan waxay lihi jirtay cumaan ibn cafaan bay lihi jirto xaaskiisa ruqaya curad ay u weyneed gabdhaha ruqaya u weyneyd marka ruqayana haajada maca zawjaha cumaan ibn cafaan eh, ummu kalhuum iyo faatimana nabigaa soo qaaday oo u diray ciidan ayib zaynab ayadu zaynabna waxaa la haday ninkeedii baa diiday abulcaas waa isagu diidanaya hijrooto u diiday ruqyana cumaan bay raacday afartood saasay kala noqdeen wa sawday keeneen binti zamca zawjatii hayd buu nabigu keenay wa usaamata bnu zayd buu kanaada mawlihiisa wa ummihi ummi ayman usaame hooyadu ummu ayman sawdow xaaska nabiga ah iyo laba garood u dhalay buu nabigu soo qaaday wa ama zaynab binta rasuuli illaah falam yumakinha muusan suuragelin inay hijrooto zawjuha ninkeeda abulcaasim bn rabiic min alkhuruuj waa diiday oo agi soo fasixi doonaa wa kharaja cabdullahi bin abubakar baa baxay asaguna macahum buu la soo baxay biciyaali abubakr cabdullahi abubakar asna intuu soo qaaday gaadiid buu hantidii muxuuha caruurtii abubakar buu soo raray ayib wa minhum waxaa ka mid ah caaisha ka mid ahayd fa nazaluu waxay ku soo degeen fii beyti xaaris bn nucmaan saxaabigaas wa abaru nnaasi biummihi waa nin ansaari awel nabig wuxuu sheegay in xaari nucmaan uu yahay abaru الnaasi biumih weliba nabigoo jannada uu ku arkay qisaskan aynu soo maray fiiha fawaaid minha waxaa ka mid a maxabaة الصaxaabati lirasuuli الlah jacaylka ay saxaabadu u qabeen rasuulka waad arkaysaa had shan maalmood muddo ku dhowbay qoraxdaas aroortu ku kalahayeen duhurkana ka soo noqonaya farxan biquduumi waxaa ka mida fawaa'ida istiqbaal mashruuciyatu istiqbaal ahli اlkhayri wاlfadli biاlbishri wاsuruur in laga hortago oo la soo dhoway dadka ahlukhayrka ah mujaahidiinta ahlufadliga kubaraء اlqowm in la soo dhoweeyo oo laga hortago inay sunnato banaanta waxaa ka mid a fawaa'ida ku jira qaybtaynu soo marray maqطacaani الtakbiir والtasbix والtaxmiid cinda الtacajubi والsuruur markaad faraxdo ama aad yaabto inaad towxiidsato takbiirsato subxaan اllahi tiraado alxamdu lilah oo sacab iyo dhawaq aan loo baahnay fawaaidda waxaa ka mida tawqiiru اxtiraami اlkabiiri fi الtacaamul ninka waayeelka in la xurmeeyo ku degidda salaanta la hadalka in lagu hormariyo oon ixtiraam dare lagaa dareemin an waxaa ka mid a xusnu lictidaar linnaas dadku waxay sugahayeen haddii aad garab mariso ama aad kala baqdo inaad curdaarato curdaar fiican ansaar iyo muslimiintu nin walba wuxuu doonaya nabiguna isagu uu marti qaado uu soo dhoweeyo markay muslimiintu isxumeeyeen fa fainaha ma'muura almar'u maca raxlihi ictidaar wanaagsan wey ruux waa qancaya dhib kale ma jire waad fiican tahay laakiin ruuxu wuxuu raacaa boorsadiisi alabtisu raacaa hashu waa amrantan yaan la qabanin nin laga exday ma jiro waa ii simantihiin kama naasi laabasa lan turaacu laabudda min xusni ictidaar anaa diiday baashu maaha holowsaa maxaa yeeshay go-aankaana iskale xor baan ahay war xoraad ahaatay laakiin edab baa lagaa rabaa raashinkan soo ma rabo waan soo qadeeyey bes wey waa dharagsana baarak allah fiik ugu filan bes wey uf wey dooni maayo laabudda min cidtira wanaagsan baa lagaa raba waxaa kamid a ah minhaa fadila daahir abi ayub alansaari fadli daahira banaanka yaal abi ayub ansaari nabigu asaga intaa hayey weliba haddii iyadoo faahfaahsan baynu gaari doonaaye insha allahu tacaala guri buu laba dabaq dabiqii muxuu ahaayey kore buu nabi all dabaq kore deg anagun hoosan degan i xaasay nabig wuxuu meeshan hoosaa ii roon ummad baa ii imaanaysa had kor kor lama soo ana soo degi karo hoostaa ii roona kor iska sexo habeenka dambe ayuu hurdadii ka soo baday xul suuragal maa nabi maxamedo hoostaada degan inaad ku dul socoto islaantiidi wuxuu aggaa nabig agge ku aaday meesha ka guur gees iyo docbu u guura gurigii qaybta kore habeenka doc buu beryay asagii xaaskiisiiba waagii markuu berye bu nabi allow suuragal ma ah mar dambe yeeli mayno inaad naga hoosay suuragal mihe kor deg nabig waag wuxuu ku qasbaa inuu kordego marka dambe inuu kordego ku qasbanaaday marka fiihi waxaa ku jira faaida tawjiihiya meesha ummadda laga hago ee khayrka looga sheego ee laga gubaabiyo ee laga caraabiyo ee khalakooda laga tosiyo wey mimbar waa tv ummadda laga saco wey waa warbaahin waa cilaam wasaarad dhan baa ka shaqaynaysa minha waxaa ka mid a faa'iida muxuu ahaayey ijtimaaciya ummaddaa isku arkay ninka xanuunsan waa la isku baran hebel xaggee degan yahay maasha alla magaca jamaacadii tolkaa isku baran muslimiintaa isku arkay waa la isku booqan waa la isku toyen waa isku xidho wey marka wadiifa ijtimaaciya wadiifa towjiihiya wadiifa tacabudiya intaasoo faaidaa ku jirta faafaahin khaas u baahan minha fawaaidda waxaa ka mid ah lacib almubaax ciyaarta bannaan marka farax iyo surur u yimaado iyadoon xumaan la sheegaynin haddana xogo in la badbado la barraqo oo la yaraajeeye baasha inaysan dhib lahayn adaa bilahi towfiiq